bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وsلم عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمaعين ama bعd waxaan ku dhex jirnay baabkii ahaa baabu baabu اstixbaabi الtabshiiri wالتahni'ati bاlkhayr xadiidkii abi muuسى الأshcari ee dheeraa ayaa noogu soo dembeeyey qaala alimaamu الnawowiyu raximah اllah wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal kunaa qucuuda xowla rasuuli اllahi salى اllahu alayhi waalihi wasalam wamacanaa abu bakrin wacumara radia allahu canhuma kunaa waxaanu ahayn wamacanaa abu bakrin wacumaru kunaa wuxuu yihi kunaa waxaanu ahayn abu hureyra qucuudan yacnii kuwa fadhiyo xawla rasuulillaahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulka agagaarihiisa wa macanaa waxaa nala jiray abuubakrin abubakar iyo wacumaru iyo cumar radia allahu canhumaa ayb fii nafarin maca nafarin annagoo jamaaco ku dhex jirno yacni koox fara badan annagoo ah faqaama rasuulu llaahi sala allahu alayh waalihi wasalama nabigaa kacay bayna min beyni adhurinaa dhexdeenna ayuu ka kacay fa abdaa waas dhexdeenuu ka kacay markaasuu iska tegay yacni intuu dhexdeenii ka baxay ayuu iska baxay fa abdaa waa soo daahay calaynaa annaga waa nagu soo daahay wa khashiinaa waan cabsanay an yuqtadaca in la goosto duunanaa annaga sokadeen in laga goosto yacni in dhexda inta loo galo la dilo markaa wafasicnaa waa argagaxnay faqumnaa waanu kacnay markaas waxaa laga qaadanayaa marka asxaabtu say nabiga u jeclaayeen sala allahu calayhi waalihi wasalama oo mar allaale markii uu dhexdooda ka baxay ee uu ka tegay ee ay yacni uu ka dhex baxay ee uu haddana kusoo daahay way cabsadeen waana argagaxeen oo argagax baa galay waana xaqa nebiga dabcan uu kuleeyahay asxaabtii uu kuleeyahay yani ummaddiisao dhan inay jeclaadaan oo jacaylka nebiga iimaankau ka mid yahay haddii isaga la waayana oo jacayl dhanba la waayaba qofku maba ahanba muslimba oo islaamnimada maba ku jiraba haddii jacayl bartiisba la waayo haddii laakiin dadka ummadda jacaylku waa ku kala tegtegsan yihiin qaarkoodna aaday u jecel yihiin oo saxaabadii oo kale ninba meel unba u joogaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam laakiin qofka mu'minka in laga waayo maxabada rasuulka iyo jacaylka rasuulka waa yacni iimaan la-aan waay fa kuntu waxaan ahaa buu yihi abu hureyra marka awala man fazica awala man qofkii ugu horreeyay oo fazica argagaxa ayaan ahaa fakharajtu waan tegay abtaqii xaal aan raadinayo rasuul allahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka xataa ataytu ilaa aan imid xaaidan ilaa aan ka imid yacnii dayr xaaidku waa beerta deydka lagu soo wareejiyo yacnii dhista lagu soo wareejiyo xataa ataytu ilaa aan ka imid xaaidan xaaid oo lil ansaari ansaartu ay lahaayeenoo libani najaar qoladaa u sugnaaday fa durtu bihi waan la wareegtay derbigii baan la soo wareegtay hal ajidu bal inaan helo lahu isaga dayrkaasi ama yacni dhismahaasi baaban albaab inaan bal ka helo waa la soo wareegtay bal meel albaaboo laga galo oo beertaas laga soo galo si aan u helo falam ajid ma aanan helin fa idaa rabiicun fa idaa waaba isaga oo rabiicun yacni tog yar keli rabiicu waa keliga webiga aadka u yaro jadwalka oo keliga ah nacam fa rabiicun far yar ama keli yarba waa isaga oo yadkhulu inuu galaayo fii jawfi xaaidin beer yani xaaidka xaaid xaa yani gudihiisa uu galaayo min bi'rin ceel uu kasoo baxaya fartaana min bi'rin ceel xaggiisa ay kasoo baxayso ceelkaas oo khaarijatin banaanka ku yaallo ka baxsan yacni waxaan arkay far yar oo marka meesha soo gasho warabiicu aljadwalu sagiiru weeyaan waa keliga aadka u yar faxtafaztu waan marka isgaa waa yareeyey buu yihi marka faxtafaztu waan markaas is yareeyey oo yacni aadan isu yareeyey si aan yacni mee meel yar aan uga diso makaan yar ama meel yar aan uga galo fa dakaltu calaa rasuulillaahi baan u galay sala allahu calayh waalihi wasalam intaan dusay oo aan yacni intaan isyareeyey oo aan meeshii banaanayd ee jadwalka ama keliga uu ka gelayey iyo intaan xoogaa si isu yareeyey ayaan dalaq dhahay buu yidhi marka meeshii fadakaltu calaa rasuulillaahi baan u galay sala allahu calayh waalihi wasalama faqaala waxa uu yidhi abuu hurayra a anta yacni adigu abu hurayra abuu hurayra miyaa tahay ama ahaadaa midkaani abu hurayra miyaa faqultu waxaan idhi nacam yaa rasuul allah haa rasuulka ilaahayow qaala waxau yidhi maa sha'nuka oo xaalkaagu waa maxay xaalkaagu waa maxay qultu waxaan idhi kunta waxaad ahayd adiga bayna dahra bayna dahraynaa dhexdeenna ayaad ahayd faqumta waad istaagtay fa abda'ta calaynaa waa naga soo daahday fa khashiinaa waan cabsanay an tuqtadaca in lagu dafo in lagu goosto yacni duunanaa annaga meelka inta aadanna soo gaarin dhexda in lagu galo oo saa lagu goosto ayaan ka baqnay <coughs> fafazicnaa waa argagaxnay fa kuntu waxaan ahaa awala man qofkii ugu horreeyo fazica argagaxay fa ataytu hada alxaa'ida derbigan baan imid faxtafastu waan soo dusay kamaa yaxtafizu sida uu usoo duso athaclabu dawac dawacada sida ay usoo dusto oo kale wahaa-ulaa'i kuwanina annaasu dadkii weeyaan waraa-ii gadaasheyda waayo dadkiina waa iga dambeeyaan oo waa kuwan gadaasheyda joogo fa qaala waxa uu yidhi yaa abaa hurayra abuu hurayro wa acdaanii wuxuuna isiiyey nacleyhi labadiisa kabood marka labadiisa kabood wuxuu u siinayaa in la ogaado nebiga xaggiisa inuu ka yimid calaamada uga dhigaa yani inuunan meel soka kasoo laabanino nebiga xaggiisa uu ka yimid ayuu calaamad uga dhigayaa <coughs> marka waxau yihi <coughs> waxuu isiiyey wa acdaanii naclayhi buu isiiyey fa faqaala waxau yidhi idhab tag binaclaya labadeedan kabood la tag haatayni kuwan ah faman laqiita qofka aada la kulanto min waraa'i hada alxaa'idi derbigan gadaashiisa deyrkan gadaashiisa qofkaas oo yashhadu qiraayo an laa ilaaha ila allah sidaa qiraayo mustayqinan <clears throat> xaal ou yahay mid uu yaqiininayo bihaa iyada qalbuhu qalbigiisa uu yaqiininayo <clears throat> fabashirhu ugu bishaaray biljannati janno ugu bishaaray wadakara alxadiida buu sheegay bituulihi maca duulihi lala qabo rawaahu muslim <clears throat> maxalu shaahidka ama meesha uu baabka xadiidkan kaga munaasabsan yahay waxa ay tahay bishaarada yacni abu hureyra nebigu wuxuu faray orada tag sidaan qaado marka qof allaale qofkii aada la kulanto oo ilaahay subxaanahu watacaala uu cibaadada u qiraayo isagoo qalbigiisu ay dhab ka tahay yaqiininaayo janno ugu bishaareey marka dadka muminiinta in loo bishaareeyo yaa laga qaadana baabkuna saasuu ku saabsan yahay ayb <coughs> oo baabu istixbaabi tabshiiri watahni-ati baba ah bilkhayri <coughs> alrabiicu marka waana soo marnay xadiidtan oo kale baaburajaa baanu kusoo marnay alrabiicu <clears throat> annahru sagiiru weyaan webiga yarka a ah weyn wahuwa aljadwalu <clears throat> aljadwal baa la yihaha bifatxi ljiimi kamaa fasarahu fi lxadiidi sida xadiidka dhexdiisaba oo ugu fasiray <clears throat> wa qowluhu uu yihi ixtafaztu ruwiya biraa-i baa la weriy bizaa-i ixtafartu iyo ixtafaztu labadaasba tadaamamtu waan isu soo dhuubay watasaakartu waan isyareeyey xataa amkananii ilaa ay ii suurto gasho addukhuulu yani gelitaan ilaa uu ii suura galo marka xadiidkan sidoo kale baaburaja baan kusoo marnay halkaans laakin fabashirhu biljanna ayuu ka rabaa waana soo marnayoo shuruudda ay ku xiran tahay inaan lagu dagmin arrintan iyada ah wacan ibni shumaasata qaala waxa uu yihi ibnu shumaasa xadarnaa camra bna alcaas ayaanu xaadirnay radia allahu canhu wahuwa isaga oo fii siyaaqihi lmowta wahiy wahuwa isaga oo fii siyaaqati lmowti yani geerida ukaxeynteeda isagoo ku dhex jiro yacni isagoo lasoo xaadirayo sakaraatulmowtka ou hayo fa bakaa waa ooyey dawiilan wax dheer buu ooyey marka waxawala waa wareejiyey wajhahu wejigiisa ila ljidaari gidaarkiiba u wareejiyey fajacala bnuhu wiilkiisana wuxuu gudagalay <clears throat> yaquulu inuu dhahayo yaa abataah aabow amaa basharaka rasuulullahi rasuulka miyaanu kugu bishaaraynin sala allahu alayh waali wasalam bikadaa waxaas iyo waxaas aabow rasuulka soo waxaa kuguma bishaaraynin amaa basharaka rasuulullahi sal ly slam bikadaa <clears throat> fa aqbala biwajhihi wejigiisa ayuu soo qaabiliyey oo soo jeediyey fa qaala waxa uu yihi ina afdala maa nuciddu ina afdala maa shayka ugu fadliga badan oo nuciddu aan diyaarsanayno shahaadatu shahaadatu an laa ilaaha ila allah weeyaan waxa ugu badan oo aan diyaarsanaynoon alle xaggiisa hortiisa u diyaarsanayno waa shahaadadaas buu yihi wa ana muxamedan rasuulu llah waxa ugu badan oo aan diyaarsanaynoon ilaahay ugu dhowaanayno on berri xagga alla rajo aan uga leenahay waxaa weeyaan shahaadatu an laa ilaaha ila allah ana muxamadan rasuulullah innii anigu waxau yidhi qad kuntu calaa atbaaqin halaatin saddex xaaladood ayaan ku sugnaa oon dusheed aan ahaa laqad ra-aytunii waa is arkaayay buu yidhi wamaa axadun iyadoo qofna ashadda ounan daraan badnayn buqdan xagga nacaybka lirasuulillaahi ou naco sala allahu calayh waali wasalam minii aniga iga daran waxaan is ogahay buu yihi iyadoo uunan jirin axad nebiga iga necbaa yani haddiiba nebiga la necab yahay axad nebiga aniga iga necbaansho badnaa iyadoon jirin baan is ogaayay buu yihi <clears throat> walaa axaba ilaya min an akuuna walaa axaba yacni mid loo jacayl badan yahayna ma ahan ilaya aniga xaggayga min an akuuna inaan ahaado qad istamkantu inaan makansado minhu isaga intaan meel ku gaado oo aan makansado faqataltuhu aan dilo wax aan ka jeclaa ma jirin buu yidhi falow mutu haddaan dhiman lahaa calaa tilka alxaali xaaladaas lakuntu waxaan ahaan lahaa min ahli naari xaalkaas haddaan ku dhiman lahaa ahlu naar baan ahaa lahay buu yidhi ilaa nebiga wuu la dagaalsan yahay maogtahay necab yahayna eh falamaa jacala allaahu markuu alla yeelay al islaama islaamka fii qalbii qalbigayga markuu geliyey ataytu nabiya nabigaan u imid sala allahu calayhi waalihi wasalama faqultu waxaan idhi ubsud fidi yamiinaka gacantaada ii fidi fali fal ubaayicka aan kula mubaayacoode fal ubaayicka aan markaa kula mubaayacoodo yacni gacantaada iisoo taag islaamkii baan soo gelayaa aan kugula mubaayacoonayaa fa basada yamiinahu midigtiisii buu fidiyey faqabadtu waan laabtay aniga marka buu yihi gacantii baan dib u laabtay faqabadtu yadii gacantaydii baan laabay fa qaala waxa uu yidhi <clears throat> maa laka yaa camr war camarow maxaa kugu dhacay qultu waxaan yidhi aradtu waxaan doonay an ashtarida inaan shardi gashto inaan wax shardiyo oo aan shardi ku xiro ayaan jeclaystay buu yidhi <clears throat> qaala waxa uu yidhi tashtaridu maada bimaada maxaad shardinaysaa qultu waxaan idhi buu yidhi an yuqfara lii in la ii dembi dhaafo yani wixii hore un soo sameeyey in la iga dhaafa waa islaamaya laakiin in waxaan soo sameeyey hore la iga dhaafo taas baan shardinaya qaala waxa uu yihi amaa calimta miyaadan ogaanin ana alislaama islaamku yahdimu inuu duminayo maa kaana qablahu wixii hortiisa ahaa miyaadan ogeyn buu yidhi islaamka wixii ka horreeyey inuu baabi-inayo haddaad soo islaamtay dembigii hore o dhan waa laga dhaafayaa nacam qof hadda waxaad noqonaysaa warqadiisu oo caddahay saas miyaadan ogeyn buu yihi qur-aankan ilaahay wuxuu ku leeyay qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf waxaa ku tiraahdaa kuwa kufriyey hadday ka reebtoonaadaan kufriga oy islaamaan yukfar lahum maa qad salaf wixii soo hormaray o dhan waa loo dhaafaya waajib ou dayacay xaaraan ou koray waxuu doona ha ahaado shirkiga dembi ka weyn male isagiiba waaba la dhaafayba towbadaa lagu dhaafay marka wa ana alhijrata hijraduna qofka uu soo hijroodo madiine usoo hijroodana tahdimu inay duminaysa miyaadan ogeyn maa kaana qablahaa wax iyada ka horreeyey qofka dembigii uu soo sameeyo hore hijrada waa ka baabi-inaysaa hijrada uu nebiga soo haleelo wa ana alxaja xajkuna yahdimu waa duminayaa maa kaana qablahu wixii isaga ka horreeyey ee la sameeyey ee dembi ah sidaa miyaana miyaadan ogeyn buu leeyahy yacni acmaashan kale marka laga reebo gaalnimada xajka iyo hijrada iyo de xaq bani aadam waxaan ahayn waa ama xaqu xaqa hadduu xaq bani aadam yahay xaqii bani aadamka waa cafis baad ka rabtaa isagoo kugu tacalluqaya laakiin qofkan masalan gaal buu ahay bani aadam buu xaq ka galay xoolou dhacay waa dad buu dilay uu laayay markuu soo islaamo wixii aad cuntay ee aad dadka yani aad ka dhacday iyo qofkii aada dishay dhiiggiisii keen la dhihi maayo na meesha unbuu ka bilaabaya wixii ka dambeeya na haddii dabcan xoola caynteed ou qof ka qaaday ou haayo dabcan oo caynteediion isbedelin de ninkii iskalaha waa loo celinaya iyada taas nacam laakiin wax uu isticmaalay ama qof uu dilay iyo waxyaabaas dhan waa laga daynaya wamaa kaana axadun axad ma ahayn buu yidhi axaba mid loo jacayl badan yahay ilaya aniga agteyda min rasuulillahi rasuulka sala allahu alayh wali wasalam aniga agteydana qof nebiga laga jecel yahay ma jirin oo markaan labaad xaaladan labaad cid nebiga iga jeclayd ma jirin walaa cidaan nebiga ka jeclaa ma jirin walaa ajalla mid weynaan badan fii caynii ishayda ku weyn minhu isaga ka weynin badanna ma jirin wamaa kuntu ma aanan ahayn buu yidhi udiiqu inaan awoodayo an amlaa-a inaan buuxiyo caynii ishayda minhu isaga inaan ka buuxiyo ijlaalan lahu weyneyn aan weyneynayo ixtiraam iyo weyneyn oo igu weyn yahay daraaddeed ayaan waxaan ahaaba uu leeyahay inaanan ishayda ka buuxin karinba walow su-iltu haddii la iweydiin lahaa an asifahu inaan nebiga tilmaamana ma adaqtu maba awoodi lahaynba liannii maxaa yeelay lam akun ma aanan ahayn amla-u inaan buuxinayo caynii ishayda minhu isagaan ka buuxiyo walow mutu haddaan dhiman lahaa calaa tilka alxaali xaalka haddaan dhiman lahaana haddaan xaaladaa ku dhiman lahaa buu yidhi la rajowtu waxaan rajayn lahaa an akuuna min ahli ljanna inaan ahlu jannaha ka mid ahaan lahaa baan rajayn lahaa marka waxaa wey tii hore wuxuu yidhi cidaan nebiga ka necbaa ma jirin gaal baan ahaa inaan nebiga dilaan jeclaa haddaan ku dhiman lahaa naaraan geli lahaa ilaa waa la hubaa ninkii gaalnimo ku dhinta naar buu gelayaa laakiin qofku markuu muslimo si kasta ha u dadaalaba haddaan nebigu sheegin ee nebigu uusa dhihin hebel waa ahlu janno annagana ma dhihi karno asaguna isma dhihi karo la rajowta unbuu joogayaa walidaalika waxaa la weriyey cabdullahi bn mascuud radia allahu canhu ayaa qolo ayuu arkay meel joogta markaasuu yihi man ilqowm war qowmkan waa ayo markaasay yihahdeen naxnu lmu'minuun waa mu'miniintii nacam markaasuu wuxuu yidhi war may naftooda janno uga marqaati kacaan buu yihi haddayba mu'minnimo isaga marqaati kacayaan may jannana sheegtaan buu yihi walidaalika caqiidada ahlu sunnada sida wanaagsan oo mustaxabkaa ah waxay tahay qofku inuu yidhaahdo anaa mu'minuun insha allah war mu'min maa tahay insha allah inaad tiraha ilaa mu'minku waxaa weeyaan waa tilmaan ammaan oo dhammaystiran oo qofkiisa oo jannada gelayo laakiin mumin waa yani marka si kale loo fiiriyo de mumin gelabgelab waa layska yahay nacam ayb mumin oo gelabgelab waa layska yahay qofku markuu gelabgelab yahayo marna uu kufaayo marna dhacaayo oo iimaankii asalkiisi uu haysto dunuubtiina waajibkii uu dayacayo xaaraantii koraayo mumin waa la dhahaa laaki waa naaqisuul iimaan mumin oo dhamaystiran ma aha nacam mumin oo dhamaystiran ma ahan sidaa darteed marka jannada caqiidada ahlu sunnada waxaa ka mid a janno inaan looga marqaati kicin ilaa qof alle rasuul ay uga marqaati kaceen ma ahani abubakar oo kale janno uga marqaati kacayna cumar cuhmaan cali iyo tobanka kale inta inta soo hartay sacd bin abi waqaas saciid ibnu zayd eh, abu cubayda caamir ibn ljarax zubayr ibn lcawaam cabdiraxmaan bnu cawf oo uga marqaati kacayna ahlu baycati ridwaan dadkii nebiga geedii hoosteeda kula mubaayacooday jannaan uga marqaati kacayna waxaa nabigaa yihi qof meeshaas baycadaas galay waxa uu yihi naar ma taaban ma gelaayo yii naar ma gelaayo thaabit bnu qays bnu shumaas iyo bilaal iyo waa uga marqaati kacayna nusuusaa tilmaanta iyaga laakiinse cid aynan nas aanu sheegin waa ahlu janna hebel ma la dhihi karo mana dhihi kara laakiin qofka wanaagsani waxaa laleeyahay jannaan u rajayneynaa bal waxaa dhici karta inuu acmaalu ahliljana sameeyo sameeyo sameeyo sameeyo aakhiru xayaatihi in kitaabka u gadoomo ee camal ahlu naar isagoo wado oo dhinta marka walciyaadu billah xadiidka ibnu mascuudna sidaasooba ahaaba marka in la cabsado waay marka oon janno iyo daacadan yartaa ama masaajidka aada soo gelaysid inaad dadka ka fadli badan tahay inaada isu arkin nacam mid iska duurka ku jira waxaa dhici karto intuu iska soo hanuuno adiga kaa fiicnaado adigana aada duurka gasho marka qofku quluubtuna waa gedgadoontaayo sida nebigu uu yidhi sala allahu alayh waali wasalam wuxuu aada u badi jiray inuu akrinaayo allahuma yaa muqalib alquluubi habit qalbii calaa diinik markaasaa waxaa la yihi rasuulka ilaahay ducadan waad badisay inta aad ku ducaysanaysa badana markaasuu wuxuu yidhi ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa quluubtu waxay ku jirtaa laba farood oo faraha alla kamida ah, sidau doonoona u gedgediyaa ilaahay marka kama aamin ahi buu leeyahay nabigii baa saa dhahay sala allahu alayh waali wasalam la rajowtu <clears throat> haddaan sidaa ku dhiman lahaa la rajowtu waxaan rajayn lahaa an akuuna min ahli ljanna uma markaa dabadeed buu yidhi intaa kadib welinaa waxaanu maamulnay ashyaaa waxyaaba ayaan maamulnay maa adrii aanan ogeyn maa xaalii xaalkaygu waxa uu yahay fiihaa arrimaha dhexdooda intaa kadib madaxaan noqonay buu yidhi mas-uuliyad baan qabanay aniga marka ma huba buu leeyahay mas-uuliyaddaas waxaan ka mudan doono saasay ahayn marka dadkii hore u wanaagsanaayeen cumar markuu dhimanayana waa kii yidhi laytanii kafa laytanii kafaafan yacni shallayte ah eh, wixii nin ninbaa usoo galay soo dhiman rabo cumar sakaraada eh, markaasu wuxuu yihi amiirulmu'miniin waa lagu madaxaa lagaa dhigay cadaalad baad samaysay dadkii baa u naxariisatay kan baad yeeshay markaasu wuxuu yihi war shallayte ah eh, may sinaatuu yidhi xumaanta aan sameeyey iyo wanaageyga hadday inta sinaadaan ay isku baxaan khayr bay ii ahaan lahayd buu yihi nacam saas u dhihi jiray cumar radia allahu canhu camr bnu lcaasna waa dadkii masar furtay madaxdana ninkii ka ahaa buu ahaa camr bnulcaas ilal aanana masjidkii uu ka aas aasay ee uu ka dhisay masar waa ku yaalaa masaro jaamicu camr bni alcaas ayaa la yiraahdaa nacam marka meel baan ma arrimo ayaan maamulnay buu yihi maa adrii aanan garanaynin maa xaalii fiiha arrimahayga waxay ka noqonayso waxaas <clears throat> fa idaa ana mutu ee aniga haddii aan dhinta buu yidhi falaa tasxabannii yaynan ila saaxiibin oo ila soconin naa-ixatun haween barooranayso mid baroorato naaixada yacni haween waxa looga dhigaayo waxay tahay qaalibka xilligaa caadadii jirtay waxa meydka u barooran jira naagaha u badnaa ee nin inuu barooran kara ma aha macnaheeda warort mid nin iyo naag midna uma banaana falaa tasxabani yaynan iraacin naaixatun oo janaasadeyda yaynan raacin naaixatun mid barooranaysa walaa naarun dabna yaan la iraacsiinin waxaa laga qaadanaya qofku marku dhimanayo inuu ka dardaarmo janaasadiisa habkii loo maamuli lahay laa siyamaa de xilligaas camar ibnulcaas dadku waa wanaagsanaayeen bidcadu waa yarayd dadku waxay u badnaayeen wanaagga laakiin hadda bidcadii baa badatay macsidii baa badatay dadku say rabaan bay iska yeelayaan qofku marka inuu dardaarmo uu yiraahdo meydkayga haddaan aniga dhinto qofkaas ha i dhaqo hadduu iga dambeeyo kale ama yacni sidaa iyo sidaa hala ii aaso kaas lama oo yaan yaan la ii yeelin kan yaan la ii yeelin sidaa inuu yihahdo sidii sidii sunnada ahayd marka inuu iswaafajiyo sidii sunnada ahayd inuu waafaqo ayaa laga rabaa hadhow marka haddii uu sidaas yeelo ee dadku ay xumaan sameeyeen dembi kuma le asaga laakiin adiga haddaad shaqadaadu ay ahayd sidaas oo adiga aad meydka u baroora jirtay ood boqolaal geel ku korqali jirtay oo haddii aad dhaqankaas lahaan jirtay ee aada dhimato ee adiga lagu sameeya waa lagu qabanayaa xadiidkii bukhaari wuxuu ahay yucadabu lmayitu bimaa niixa lahu meydka waa la cadaabayaa inta loo baroortay ayaa la cadaabayaa buu yihi nabiga sala allahu alayh waali wasalam <clears throat> faidaa ana mutu falaa tasxabani yaynan iraacin naaixatun iyo walaa naarun faidaa dafantumuuni haddaad iduugtaan waana badnaayeen saxaabada abuu muusa alashcari saan oo kale waa dardaarmay aaday u dardaarmi jireen markay dhintaan waxa lagu sameynayo waa ka hadli jireen asxaabu rasuulillaahi nacam ayb marka qofku inta uu nool yahay inuu ka hadlo oo si sunnada waafaqsan loo duugo dadka khuraafada iyo yacni bidcada iyo shirkiga diinka ka dhigtana ha layga fogeeyo inuu yidhaahdo fa idaa dafantumuunii haddaad i duugtaan buu yidhi ood i aastaan fa shunnuu shuba calaya aniga turaaba ciidda igu shuba shannan shubid igu shuba uma markaa dabadeed aqiimuu jooga oo nagaada xowla qabrii qabrigayga agagaarihiisa qadra maa tunxaru inta laga gowraco oo kale jazuurun yacni waqtigii weeyaan wuxuu miisaamaya ee hala gowraco ma ahan ogow hala gowraco ma dhihin waxuunan dhihin in loo dhaho ma ahan waqtigiibuu ku qiyaasayaa marka wuxuu yihi waxaad ila joogtaan uma aqiimuu nagaada jooga xawla qabrii qabrigeyga agagaarihiisa qadra maa tunxaru intii laga gowraco jazuurun hal wa yuqsamu laga qaybiyo laxmuhaa hilibkeeda intii inta neef geela laga gowraco hilibkeeda laga qayb qaybiyo waqti intaa la eg oo kale ila jooga xataa astanisa bikum aan idin ilaa aan idinka aan idin weheshadeen si aan markaa idiin weheshado wa andura aan fiirfiiriyo maadaa uraajicu waxa aan u celinayo ugu jawaabay bihi kaasba rusula rabbii rabbigay malaa'igtiisa waxaan ugu jawaabaya aan fiirfiiriya rawaahu muslim marka xadiidku waxaa weeyaan dhowr waxyaaboodba waa tilmaamayaa qofku axwaashiisa inuu miisaan saaro saddex xaaladood baan lahaa buu yihi saddexdii xaaladood buu miisaan saaray midna waa ka walwalsan yahay midna ilaahay waa soo dhaafiyey midna rajo ayuu qabay saddexdaa xaaladoodba u kala qeybiyey geeridiisa iyo haddii uu dhinto inuu dardaarmay sidii sunnada waafaqsaneed o wanaagsaneed inuu ku dardaarmay macaasi inaan lala socodsiinin naaixa iyo wax lamida intaan dambe marka uu leeyahay ila jooga marka wax ay tahay intii intaas oo kale ila jooga uu leeyahay yani adinka wax ii sheega ma dhihin nacam taasna marka in la ogaado waa muhim nacam walidaalika nabiga caleyhi salaatu wasalaam intaas oo sano rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlayo meydka amwaadda dadka la duugo iyo qabriga yani dadku yani xilligii rasuulka ou noolaa intaasoo sano ee nebigu waxyiga uu kusoo degayo saddex iyo labaatankii sano dad unbaa dhimanaya hal qof iyo laba qof iyo saddex qof iyo afar qof ma ahayn dadkii dhintay dad baa dhintay nebiga markuu aasay markuu aasay kadib ayuu intuu kor fariistay ayuu intuu kitaab soo qaatay amaba kor ka akriyey ayuu talqiin akriyey waa lasoo guuri lahay nacam maxaa yeelay meydka meelaha lagu duugo meel khaas a ah ma aha oo aynan qof ama laba qof ou jooga ma aha meydka qubuurahu nabiga ku duugi jiray boqolaal qofaana xaadiri jirtay hal saxaabi oo kasoo guuriyey haddii la waayey fiiri waxaa lasoo guuriyey habkuu nabiga wax u duugi jiray janaasada habka u istaagi jiray qaar yani waxuu ka istaagi jiray dhexda qaar wuxuu ka istaagi jiray geeska waxaa lasoo guuriyey lugaha in laga soo geliyo meydka oo sidaa loo soo wado oo qabriga dhinaca meesha lu dhinaca lugta loo dhigaayo in laga soo geliyo oo marka sidaa lagu keeno ayaa nebiga laga soo guuriyey waxaa laga soo guuriyey markuu meydka duugo istakfiruu liakhiikum war walaalkiin dembi dhaaf ilaahay u weydiiya wasaluu lahu tathbiita su-aasha inuu ilaahay ku sugo u su-aala fa inahu alaana yus'al waa laga soo guuriyey wacdigiisii waa lasoo guuriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam yacni waxaa lasoo guuriyey inuu yacni eh, eh, saddex eh, cantoobo oo ciida inuu ku shubay meydkii inta aan yacni lagu rogin carada ka hor wax tira badan ayaa laga soo guuriyey habka meydka loo duugo rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ma dhici kartaa marka nebigiyaa fariistay intaasoo jeerna meyd buu duugay talqiin baa la akriyey lamana haayo oo lama soo wax dhici kara ma aha nacam walidaalika marka talqiintan iyo sunanka kamid ma aha nacam in laga fogaadaa marka haday marka wax oo qarsoomi kara ma aha waxyaabahan oo kale waa sida masaajidku nebiga oo u yimaado wixii salaada uu ku sameeyo amay qarsoomayaan waa may janaazo iyo duug waxuu ku sameeyen wax qarsoomi kara ma aha ila hal qof iyo laba qof lama duugaya ma ogtahay boqolaal qofaa la duugaya ma ogtahay waxyaabo ayagu ay samaysteen bay akhriyaan qofkii magaciisa iyo magaca hooyadiis iyo waxbay ugu yeeraan waa iska macruuf nacam midda yacni dadku ay macruufka la garanayo yeelaan talqiinta sharciga waxay tahay qofku intuunan dhimanin laa ilaha illa allahu in loo laqino oo la yihaahdo oo nebigu uu yihi laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah dadkiina dhimanayo laa ilaha illa allah u laqina si ay ugu dhintaan laa ilaha illa allah markuu dhinto ka gadaale ninkiio faajir ahaa laga yaabaa inta la duugo loo sheeg sheega marka su-aalihii qabriga nacam oo la yidhaha labadii malag baa kuusoo foolle oo kugu soo socdaan hadday ku yidhaahdaan man rabuka waxaa tiraa rabbiy allah hadday yacni ku yidhaahdaan man nabiyuka nebigaaga waa kuma nabi eh, nebiyi saas dheh baa laleeyahy ma sidaas buu ku dhahayaa marka nacam hadduunan camal saalixa la imaanin masa saas ku dhihi kara marka nacam ayb marka taas qowluhu shunuu ru'ya bishiini lmucjamati shiin la dhibiceeya la akriyo bilmuhmalati ay subuuhu shuba waay qaliilan qaliilan wax yar wax yar u shuba wallahu subxaanah aclam buu yiri baabu baabu wadaaci saaxibi wa wasiyatihi cinda firaaqihi lisafarin wagayrihi waadducaai lahu wa dalabi adducaai minhu baabu wadaaci asaaxibi saaxibka sagootintiisa caddayntiisiiba u baab yahay wa wasiyatihi iyo dardaarankiisa lala dardaarmo goormana cinda faraaqihi marka uu ka faaro cinda firaaqihi markuu yacni faaruq noqonayo agtiisa lisafarin oo u faaruq noqonayo wagayrihi iyo safar keyrkii waducaai iyo ducayn lahu isaga loo duceeyey ubaab yahay wa dalabi ducaai duco in laga dalbo minhu isaga laga dalbo dhowr tarjamadan dhowr waxyaabood buu ku sheegay wuxuu yihi ninka saaxiibka ahee saaxiibkaa marku safray in la sagootiyo lasii dhaweeyo in lala dardaarmo taqwadii iyo alla kacabsigii lagula dardaarmo marka uu safar iyo u socdo iyo keyrkiisba safar keyrkii dardaaranku asaga waa iska socdaa waducaai lahu in loo duceeyo isaga oo taqwo iyo alla kacabsi inuu sahay uga dhigay iyo waa sheegi doonaa waxa loogu duceynayo iyo wa ducaai minhu isagana in duca laga dalbo noo duceey la yiraahda islaamku marka waxaa weya aadaabtiisu diin mutakaamil ah waa hadday noqon lahayd caqaa-id iyo hadday noqon lahayd yani cibaadaad iyo hadday noqon lahayd aadaab nacam maal jawaanibta nolosha jaanib uusa taabanaynin ma leh maamulkiibuu taabanayaa safarkiibuu taabanayaa cuntadiibuu taabanayaa cabidii waa taabanayaa meel diinta aysa taabanaynin male marka hab dhan oo lagu noolaado wa nacam ee wax un maaha salaad keliya la diinta in loo fahmo nacam oo masaajidka soo gal ku tuko iska bax markaa banaanka joogtana dhexda raac marka nacam oo markaad cuntada cunayso markaad yacni xafiis joogto markaad ganacsanayso maya maya masaajidka la aad islaamkii nacam oo suuqii iyo wixii dhammaaso mucaamiladii kulligood diinta ilaahay soo kuma sheegayo qof markau safraayo de sida loo sagooti lahay yaa lagu sheegayaa nacam ummad kastana ogo wax unbay qabaan haddaadan adiga islaamka raacin oo dariiqadan xaqa aadan raacin dariiq kale unbaad raacaysaa nacam meel dhexdhexaada ma jirto walidaalika dadku markay safraayaan haddaynan u baranin diinta isla yani aynan baranin aadaabtii rasuulka sala allahu alayh waali wasalama waxaad arkaysaa waxyaabo kale isku salaamayaan waxyaabo kale isku sagootinayaan waxyaabo kale kala dalbanayaan nacam qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wawasaa waxaa waa dardaarmay bihaa kelmadan islaamkii waay ibraahimu ibraahim baa dardaarmay iyo u dardaarmayna benihii wiilashiisa u dardaarmay nabiyullaahi ibraahim wuxuu ka dardaarmay towxiidka naam id qaala lahu rabuhu aslim qaala aslamtu lirabi lcaalamiin wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquubu marka ilmahaaga waxaad u dardaarmaysa ko waa inay diinta noqoto oo tiraahdid war ilaahay muslim uu idinka dhigay diin idin doortay war diinta ku dhega haddaan dhinta haka teginina diinta saa inuu yidhaahdo laasiyama meelahan la joogo nacam ma kusii jirta weliba nacam maxaa yeeley halaagiyaa qarka loo saaran yahay qarka nacam haddii laakiin qofka uu ku dadaalo un lacag leh uu ka dardaarmo oo yihaha gurigeygii kaas ahaybil ha qaata guriga kan kan ha qaato adduunyadii un haddaan dhinto yacni shaqada sidaan ha loo shaqeeyo warshadaha sidaan ha loo kala wado haddii uu sidaa yiraahdo laa ilaaha illa allahooda raasumaalka u aana dan uunan u gelin asna wax u tari maayaan ayagana wax isku tari maayaan maxaa yeele aakhira qofka marku dhinto oo waladun saalixun yadcuu lahu nin saalixo usoo duceeyo da saalixii marka hadduunan tawxiidkii aadan kula dardaarmin see saalix u noqona marka marka sidaa in ilmihii lagula dardaarmo oo la weydiiyo aniga haddaan dhinta maxaa caabudaysaan idinka ceeb ma ahan yani inuu sidaas yirahdo maxaa yeele nabiyullaahi yacquuba ilmihiisa ku yiri am kuntum shuhadaaa id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdii buu yii aniga gadaashay maxaad caabudaysaan markaasay dhaheen qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa-ika ilaa akhiri laaya wayacquubu yacquub baa dardaarmay yaa bunaya wiilka nacam wawasaa bihaa ibraahiimu baniihi wayacquubu yaa baniya ina allaha astafaa yaa baniya wiilashaydow in allaha alle istafaa lakum wuxuu idiin doortay addiina diin diinta saxdou idiin doorto falaa tamuutunna ha dhimanina ilaa walxaal antum idinka oo muslimuuna muslimiin oo alle u hogaansan ma ahani am kuntum shuhadaa bale am kuntum waxaad ahaydeen shuhadaa-a goobjoogayaal kuwa id waqti xadara yacquuba yacquub uu ku yimid almowtu geeridii ay ku timid id qaala libaniihi id waqti qaala uu yidhi libaniihi wiilashiisa uu ku yidhi maa tacbuduuna maxaad caabudaysaan min bacdi aniga gadaashay qaaluu waxay yidhaahdeen nacbudu ilaahaka macbuudkaagaan caabudaynaa wa ilaaha aabaa'ika aabbayaalkaa ilaahoodii baan caabudaynaa ibraahiima ah oo ismaaciil ah oo isxaaq ah ilaahan waaxidan ilaahan ay ma'luuhan xaal uu yahay mid la caabudo macbuud waaxidan oo hal ah uu yahay wanaxnu anaguna muslimuuna lahu kuwo u hogaansan ayaanu nahay isaga marka ilaahaka ilaaha aabaa dhowr ilaah ma aha waa hal ilaah waayo halkii macbuudo xaqa ahay waay maxaa yeele yacquub iyo isxaaq iyo yani ibraahim hal ilaah un bay caabudi jireen wa ama alaxaadiidu axaadiidta fa minhaa axaadiidta waxaa ka mid ah xadiidu zayd ibni arqam baa ka mid a ah radia allahu canhu alladii sabaqa ee soo hormaray fii baabi ikraami ahli lbeyti ahli beyti rasuuli lah sal l slam kusoo hormaray qaala waxa uu yihi qaama rasuulu rasuulkaa istaagay sala allahu calayh waali wasalam fiina anaga dhexdeennu ka istaagay khadiiban isagoo noo qudbaynaya faxamid allah alla u ammaanay <clears throat> alla ayuu u mahad celiyay wa atnaa caleyhi waa ammaanay <clears throat> wa wacada waa wacdiyey wadakara ilaahay uu xusuusiyey dadkii uu ku waaniyey uma qaala waxa uu yidhi markaa amaa bacdu intaa kadib alaa hoy ayuha nnaasu dadow inamaa ana anigu basharun baan ahay bashar aniga haddaan nebi maxamed ahay sala allahu alayh waali wasalam bashar baan ahay yuushiku waxaa dhow an yatiya inuu ii yimaado rasuulu rabbii rabbigay kii uu soo diray malakulmowtkii wa fa ujiiba markaa aan ajiibo oo aan dhinto wa marka rasuulku waa dhintay sala allahu alayh waali wasalam sidaas baa dhow buu yihi waana dhintay dhimashaduna ceeb iyo nuqsaan ma aha nacam dadka qaarkood baa waxay kuleeyihin rasuulku waa dhintay haddaad tira a a waa dhintaa dhihin buu kuleeyahy nacam de dhimashada ceeb miah yani ilaahay baa wuxuu dhahaya kullu nafsin daa'iqat lmowt naf kastaa geeri waa dhidhamiyahay inaka mayitun wa inahum mayituun wma jacalnaa libashari min qablika alkhulda afa in midta fahum lkhaaliduun <clears throat> inuu dhintana waa la ogyaho nebiga meeshuu ku duugan yahay la yaqaanaa haddaba nacam marka mukaabaro waayo qofku inuu yirahdo nebiga ma dhimanin waa iska yacni qar iska tuur iyo xis iska waal waayo nacam waa qof iswaalayo isagu nacam nebigu meeshuu ku duugan yaha la yaqaanaa oo muslimiintu ay ay ku salaamaan rasuulka caleyhi salaatu wasalaam nacam meeshan yaa ku duugan haddii la rasuulkaa ku duuganaa laleeyahay nacam de haddii uu nool yahay maxaa haddana u duugan yahay waa yahay nacam marka nolosha nebigu uu nool yahay laakiin nolol oo waxaa jirto alxayaatu albarzakhiya la yiraahdaa nacam taana waxaa weeyaan dadka dadka dhintaa noolba oo dhan alxayaatu albarzakhiya ayaa la yiraahdaa waa nolosha dhexe qofku saddex nolol ayuu noolaadaa midaan adduunyada qabrigana waa ku noolaadaa waata su-aasha la weydiinayo jawaabayo loo nicmeynaayo aakhirana waa ku noolaadayo laakiin taas mar dambe noloshu ma faaruqayso yani nolosha si joogtay ugu jiraysaa qofku marka middan dhexe waayo midda nebigu uu nool yahay caleyh isalaatu wasalaam isku midna ma aha noloshaas iyo middaan marka waxau yidhi waana aniguna taarikun baan ahay kii ka tegaayo fiikum idinka dhexdiina thaqalayni laba culculus baan idinkaga tegayaa awaluhumaa labada midkooda koowaad kitaabullaahi weyaan ilaahay kitaabkiisa fiihi kitaabka alla waxaa ku sugan alhuda hanuun wannuuru baa ku sugan iftiin waa lagu hanuunaa kitaabka waa lagu iftiinsadaa xaqaa lagu arkaa baatilkaa lagu arkaa oo waxaa weyaan baatilkiina waa laga leexanaya xaqiina waa la raacaya markaas marka kitaabka ilaahay waa culus yahay marka wax culus ayuu nabigu ku tilmaamay aleyh isalaatu wasalaam marka qofka de waxaa laga rabaa marka inuu kitaabka ilaahay barto lafdigiisa inuu barto macaanidiisa inuu fahmo tafaasiirtiisa akhriyaa la rabaa nacam haddii kale haddaanu macnihiisa fahmin iftiin ma haysto qofkaas wax wax ku iftiinsada ma leh nacam marka hadduu haddaad indhaha isqabato ma soco kartaa waa maya qofku marka inuu barto ilaahay kitaabkiisa inuu barto waay hadduu rabo yani iftiin iyo dadka inuu u iftiimiyo haddii uu rabo fakhuduu qaata qofkii ilaahay siiyana kitaabka ilaahay ada waxaa weeyaan nasiib baa ilaahay siiyaba man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qof diin ilaahay fahamsiiye ma sahlana khayr baa ilahay la doonay fakhuduu qaata bikitaab illahi ilaahay kitaabkiisa qaata wastamsikuu bihi ku dhega faxasa calaa illahi ilaahay kitaabkiisa ayuu ku booriyey dadka wa raqaba fiihi waa jeclaysiiyey uma qaala waxa uu yihi wa ahlu beytii war ahlu beytkaygana waa idiin dardaarmaya ahlu beytkeyga dadka ahlu beytka waa qoyskiisa waay nabiga sal l slam rasuulka marka qoyskiisa de qoyskiisa hadda wuxuu ka hadlayaa kuwa muslimiinta waa wax laga hadlaa awalan oo ay kamid yihiin ibnu cabaas iyo cali bn abi aalib iyo jacfar bnu abi aalib iyo raggii lamidka ah nacam oo wan wanaagsanaaye asxaabtiina ahaa iyo dadkii khayrka ka dhaxla iyaga ee nebiga a aalubeytkiisa aan ahaa ayb marka meeshaan aalubeytka waxaa weeyaan un wax kale ma ahane iyaga yacni waxaa weeyaan hadyigooda qabsada cali iyo ibnu cabaas iyo hadyigooda qabsada waxay u lamid tahay xadiidkii kale nebiga uu ku yiri calaykum bihadyi bni ummi cabdin war waxaad ku dhegtaan dhaqankii cabdullahi bni mascuud radia allahu canhu marka cabdullahi bn mascuud nin saxaabi faqiiho wuxuu ahaa aada diinta ugu camal falo ahaa qabsada waxay lamid tahay yacni iqtaduu biladayni min bacdi abi bakrin wa cumar aniga gadaashay labada ahaanaysa abibakar iyo cumar ku dayda buu yihi nabig sal l slam shiicadu marka halkaanay qabsanayaano wa ahlu beytii ahlu beytkii baa la yiri ayay kuleen marka ahlu beytka macsuum waayo ku dhahay maba gafaan ayaga iska qaada un waxooda dhan adoon kala fiirfiirinin hadda aalu beytka ha lagu dayday abubakari cumarna ha lagu daydaa la yidhi ibnu mascuud ha lagu daydaa la yidhi asxaabta ha lagu daydaa layidhi kulligood marka ahlu sunnada wanaagooda waxaa kamid a ma kala qaad qaadahayn aalu beytkii iyo asxaabtii labadaba marka aalu beytka nebigana waa ixtiraamaynaa maxaa yl nebigay qaraabo leeyihiin wanaagooda iyo yani khayrkoodan ku ixtiraamaynaa asxaabtiina waa ixtiraameynaa ayagu laakiin iyagaana saas isku ahaa ibnu cabaas cumar waa ixtiraami jire cali cumar waa ixtiraami jire cumar cali waa ixtiraami jire say ayagu isu ixtiraami jireen anaguna u ixtiraamayna laakiin kuwaan jeclow kuwaan lacnad oo lacnad dusha uga tuuro gaalo waayo dheh waxaas wax jira ma ahan kuwaas na sharcigana ma sheegayo caqligiina ma tilmaamayo ilahay wuxuu leey wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaari waladiina tabacuuhum biixsaanin radia allahu canhum waraduu canhu dadki ilaahay saa u ammaana waa gaalo ciidanka yeelayna marka ma leh wa ahlu beytihi marka ahlu beytka nebiga marka laleeyahay ha lagu daydo yani yani ixtiraama oo ogaad ogaado ka warqaba marka laleeyahay ka dambeeya macnaheedu ma aha yani ma gefaan ma aha cidda aan ah, intii nebiga kasoo harto waa geftaa gef waa ku banaan tahay sida abubakar iyo cumarba ay u gafaan yaa ay dhici kartaa inay ugafaan iyaguna nacam marka hadday gefaan abubakar iyo cumar oo saxaabi kalena uu saxmo maalan masale oo kale intay ku ijtihaadaan ijtihaadkooda ou qaldamo saxaabi kalena nebiga xadiis uu ka maqlay ou haayo saxaabiga kalena raacayna la joogi maayo abubakar iyo cumar un keliya nacam waana samay jireen saxaabadu laftirkooda sidaas udakirukum ullah ilaahay baan idin yacni idinku xusuusinayaa fii ahli beytii ahlu beytkaygaan ilaahay idinku xusuusinaya war ilaahay baan yacni idinku dhaarinayaa ahlu beytkayga inaad ixtiraamtaan ood u naxariisataan ood xaqooda iyo ixtiraamkooda iyo aada la timaadaan ood siisaan naam rawaahu muslim waqad sabaqa bituulihi xadiidkan waa soo hormaray maca tuulihi wacan abi sulaymaan marka nebigu inuu dardaarmay waxaa laga qaadanaya meesha waxay tahay nebigu inuu dardaarmay weliba dardaarankan wuxuu ahaa markuu xajkiisii kasoo laabtay meel biyo leh oo la yidhaha khadiiri khum sideed iyo tobankii dulxija meelahaasay ahayd khadiiri khum meeshaas ayuu ayuu kula yacni ballan ayuu khudbadan ku akriyey shiicadu marka khudbadan maalinkuu akriyay ciiday ka dhigataa yowm lqadiiray dhahaan yowm lqadiir hadda laftirkeeda waa meelaha waa ka xusxusaan sideed iyo tobanka dilxijo waa sideed iyo tobanka dilxijo waa xusaan maalintii cumar la dilay waa xusaayaan waa qoom baadiyeysan waa ilaahay un baadiyey maxaa yeele hadda ciid in laga dhigto meeqo khudbow nebiga akriya ada waxaa ka dhalanaysa khudbo kastoo akhriyay ciid in laga dhigto marka nebigu jimco walbau qudbeyn jiray nebigu calayhi salatu salaam marar badan bau qudbeeyey haddii la yiraha ciid hala ciiduhu sanadkao dhan ba ciid unbau noqon lahaaba ah, marka qoon baadiyeysa wacan abi sulaymaana malik bni lxuwayrit radia allahu canhu qaal ataynaa rasuul allahi baan u nimid sala allahu alayh waali wasalam walxaal naxnu anaga oo shababatun dad dhalinyaro ah mutaqaaribuuna isku dhowdhow xagga da-da fa aqamnaa cindahu agtiisaan nagaanay cishriina leylatan labaatan habeen ayaan la joognay labaatankaas habeenay nabiga cilmiga uga qaadeen cilmi badan bay ka qaadeen wa kaana rasuulullahi rasuulkuna wuxuu ahaa sala allahu alayh waali wasalam raxiiman mid naxariis badan rafiiqan oo dadka u dhimriye ayuu ahaa oo dadka danahooda fahmi karo nebigu wuxuu ahaa dadka danta ay leeyihiin nin fahmi karo u naxariisto ayuu ahaa fadanna wuxuu maleeyay ana anagu qad ishtaqnaa inaan u hilownay ahlanaa guryaheenni ilaa qofka guryihiisa iyo ehelkiisa ilmihiisa waa u hiloobayaa nacam marka wuxuu dareemay labaatan maalmood baan la joognaa xoolaa inaan ehelkeennii iyo guryaheenii u hilownay fasalnaa waaan fasa'alanaa wuxuuna su-aalay canman taraknaa cidda aan kasoo tagnaa min ahlinaa ehelkeenna fa akhbarnaahu waanu u sheegnay dadki yaa kasoo tagteen buu niri markaasaan u sheegnay eheladeennii faqaala waxa uu yihi irjicuu laabta ilaa ahliikum ehelkiina u laabta baxa oo guryihiina u laabta dadkiina u taga maxaa ehelku xuquuqay leeyihiin haddii diin dad lagu saacidayana iyagaaba ku owleysanba nacam in lagu kaalmeeyo awalan xuquuqda ugu horeysa yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara iyadoon la dayacaynin dabcan muslimiinta kalena muslimiinta kalena in la dayaco maaha laakiin xuquuqdii iyagiibaa ku owleysan markaa nabiga calayhi salatu salaam wuxuu le ordaha oo laabta oo ehelkiini u laabta wa kaana <coughs> fa aqiimuu nagaada fiihim iyaga dhex jooga guryihiina iska jooga ordaha waxaad sheegeysaan marka meesha aada joogtaan iyo eh, yani ehelkiini ku dhex sheega ayb qofka waxaa dhici karta ehelkiisii u baahan ama yani xaafadiisii deriskiisii u baahan inuu yani meelo meelo kale yani yani la aado ayb taasaa marka waxaa laleeyahay kuwaas kale ha dambeeyaan ee ehelkaas sokeeyo oo yacni yaa waxay yihiin yaa yaa yaa xaq badan fa aqiimuu nagaada fiihim iyaga dhexdooda wacallimuuhum bara waxbara wamuruuhum diintana amra waajibaadkana fara oo u sheegan wasalluu tukada salaata kadaa salaada hiblaayo fii xiini kadaa waqti hiblaayo dhexdiisa wasalluu kadaa salaadaa tukada fii xiini kadaa waqti hebel salaadaas tukada waa dardaaran marka nebiga oo u dardaarmayo marka dadka ehelka in wax la baro oo yacni e, diintu aynan qofka ku koobnaanin keliya amase inuuna meel kaleba la aadin oo dhaadheer inuusan la tegin iyadoo ehelkii baahi badan ay u qabaan marka diinta la baranaana waxaa weeyaan qofku hadduunan marka horeba fahminba diinti inuu diinta fahmo ayaa muhim a ah. oo uu barta yacni asaasiyaadkii diinta ugu muhiimsanaa tawxiidka inuu fahmo shuruudii e, shuruudaha laa ilaha illa allahu inuu garto waxyaabaha tawxiidka ka burinaya inuu fahmo kadib inuu usoo dhigto markaa sunan e, salaadihii oo kale sidii nebiga u tukan jiray oo kale inuu barto oo sifatu salaati nebiga oo kale habkii nebiga u tukan jiray inuu barto maal hadduu leeyahay zakadii habkii oo u bixin lahaa inuu barto yacni waxaan waxaa weya horta adiga naftaada marka hore anfac nacam naftaada markaad wax u taqaano markaa kama wada yacni inaad masaa-isha diiniga kulligood wada barato laakiin inta adiga waajibka kugu ah adoon aqoonin yani cid kale ma badbaadi kartid faaqidu shay laa yucdihi qof wax isaga la cid kale ma badbaadin kara na marka waxaa wanaagsan inta horta waajibaadka adiga qasabka kugu ah oon lagaa yeelaynin yani waxaa dhici karta waajibaad adiga qasab kugu ah matalan salaadii oo kale agtaadibaa waxaa laga akrinayaa sifat salaadki iyo ku yani salaadii baa lagaa baraya habkii loo tuka lahay adigii ma aadaysid nacam waa dayacaysaa cid kale ma badbaadi kartid marka waa lagu qabsanayaa berri adiga adoo cilmigii salaada haddaad ku dheesho sidii sharciga ahayd aadan u tukanin la dhihi maayo ninkan jaahilow ahaa layska daaya sababtoo ah waa bara karti nacam marka inuu dayaco maaha qofkii nacam salaadiha tawxiidkii salaadihii soonkii waxyaabahaas marka aasaasiyaadka sa waajibka ku ah ayuu ku dadaalayaa nacam waxaana markaa wax allaale wax uu bartana isla marka uu baranayana dadka usii gudbinaa nacam wixii u gudbi kara markaas laakiin waxa uu gudbinaya laabudda inuu yani inay saxan yihiin inuu iska hubiyo nacam ayb haddii kale dadkii wax qaldan haddaad barto waxaa dhici karto inay adig kugu soo noqotay dembiga oo ku kaco dhan adaa hadhow yeelanaya nacam marka waxau yihi fa xadarat isalaatu salaada hadday timaado falyu-adin lakum ha idin adimo axadukum midkiin ha idin adimo aadaanku inuu waajib yahaa laga qaatay culamada qaarkood ay ka qaateen falyu-adin amar buu nabigu ku bixiyey walya umakum ha idiin imaam noqdo akbarukum ka idinkugu weyn cilmiga isku miday ka ahaayeen qur-aankii iyo sunnadii kulli marka wuxuu leeyahy ka idinkugu da-weyn marka ha idiin noqda imaam muttafaqun caleyhi marka imaamnimadu inay ka fadli badan tahay aadaanka ayay culamadu qaar ka qaataan xadiidkan maxaa yeele waxay leeyihiin aadaankii waxaa la yihi mid un ha idiin addimo imaamadii la waa lagu kala saaray cilmi baa lagu kala saara dii cilmi isku mid ka noqdaan da-aa lagu kala bixiyey mutafaqu calayhi zaada albukhaariyu fii riwaayatin lahu wasalluu tukada kamaa ra-aytumuunii saad i aragteen aniga usallii inaan u tukanayo fiirsannabi siduu ley sal l slam yani saa idinku aabayaalkiin ka aragteen ma ahan shiiqaaga saa ka aragteen ma ahan saa aniga iga aragteen u tukada u leeyahay de hadda nebiga annaga nama ag joogo oo salaadiisa hadda uma jeedna laakiin waa qoran tahay waa qorantaha nebiga habkii u tukaday habkaas u utukataa la rabaa diinku marka wuxuu u baahan yahay camalka aad qabanayso haddaadan baranin ma kaa ansaxayo camalka aad samaynayso haddii aadan baranin oo calaa cilmin aadan ku samaynin ma kaa ansaxayo nacam soo ma garanin laa ilaha ila llahu baa diinta lagu soo galaa haddii aadan macnaheeda aqoonin maxay uga duwan tahay adiga gaalkan meeshaan iska socda hadda hadduu asaguba laa ilaha illa llah waa dhihi karaaye isagoon fahamsanayn gaal eh, chinese isagoon ah, fahamsanayn war laa ilaha illah udhehn laa ilaha illahu naam wa waa ku celiyay saa adi u tiri oo kale u yiri laakiin macnaheeda lama dhihin laa ilaha illa allah waxay tahy gaalka laftirkiisu markau soo islaamayo waa in loo sheega macnaha macnaha inuu aqbalaa la rabaa waxaan waa inuu macnuhu aqbalo macnihii waa maxay macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro allah keliyaad caabudaysaa allah mooyaane nebi maxamed waa rasuulka ilaahay markau macnahaas u fahmo yaa laga rabaa marka ama inuu aqbalo ama inuu diido hadduu diido marka ad waxaa weyaan waa jaaxid hadduu aqbalana waa islaamayaa markaasna laakiin laa ilaha illa allahdi aadan macnaheedii tasawuro karin keliya un laa ilaha ill llah laa ilaha illa laa ilaha illa iska leedahay keliya salaadii waxaad aragtay aabbaha oo tukanaayo dadkoo tukanaayo waa iska tukane haddii lagu weydiiyo lagu yiraha war waxaan maxaa loo dhahaa saan sidaan maxaad u samaynaya hadii lagu yiraha maleh meel aa u celisa male wallahi waa weligayaan arki jiray sidaanoo la yeelay weligay arki jiray de kaas ilaahay ma raba subxaanahu watacaala waxaan wuxuu rabaa waxaan aad ficilkan aad samaynayso inaad aqoon u samaysaa lagaa rabaa aqoon nacam waxa kaleba waqti waa ku bixinaa wati waxa kale waqti waa siinaa waa isku dhibnaa maal waa ku bixinaa maxaa marka tawxiidka macnihiisa in la fahmo salaada la barto axkaamu salaad la layska barto soonka axkaamtiisa la barto maxaa yani inta mujmalka ee salaada ku ansaxaysaan ka hadla wixii ka hooseeya culimadaad weydiinaya dabcan laakiin inta salaada ku ansaxayso shuruudii arkaantii waxyaabahaas yani maxaa salaada kaa burinaya inaad ogaataan marka ilahay aan ka cabsana marka sidaa eh, wasalluu kamaa ra-aytumuunii usallii tukada saad aragteen inaan u tukanayo yii qowluhu raxiiman rafiiqan ruwiya bifaa-in waqaafin baa la wariye naam rafiiqan waa la wariyey ruwiya bifaa-in iyo waqaafin rafiiqan wa ruwiya biqaafayni raqiiqan mid jilicsan nebigu wuxuu aha mid aada u jilicsan qalbi jilicsan waxaa laga qaadanaya marka imaamka ama ninka mas-uulkaa dadka danahooda inuu fahmo oo hadday yani ada nebigu dadkan labaatan maalmood bay la joogeen waxau dareemay inay gurigoodii u baahan yihiin iyo dadkoodii intii ay baran lahayeeno muhiimka aydba u sheegay ordaha sii gudbiyo yii inta kalena idinka dadka sii gaarsiiya intan aada aragteen dadka sii kusii wada sii gaarsiiya inta kale ee gadaashood wixii soo degana waa lasoo gaarsiinayo tartiib tartiib unbay usoo gaaraysa marka dardaaranka ou la dardaaramay markay baxaayeen dardaarankan buu nebigu siiyey sala allahu alayh ali wasalam walidaalika marka qof haddaad aragto xaj u baxaayo kale wixii axkaam xaj uu ugu baahan yahay ugu dardaarmaysaa masalan waa baxayaa waxa u socdaa masalan yacni camal acmaasha islaamka kamid oo kale camalkaas fiqigiisii iyo waxa laga rabo iyo wuxuu iska ilaalinaya usii sheegaysaa sahay kaasaa uga dhigaysaa wacan cumar bn khadaab radia allahu canhu qaal istaadantu nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaan ka idin dalbay fi lcumrati cumro ayaan nabiga kaga idin dalbaday cumro ayaan aadayaa baan ku iri fa adina waa idmay wa qaala waxa uu yihi laa tansanaa ha naga iloobin yaa ukhaya walaalyarowgeygiyo walaalkaygii yaraayow min ducaaika ducadaada hanaga iloobin noo soo duceey yacni faqaala cumar waxau yidhi kelimatan faqaala nebigu wuxuu yihi kelimatan kelmad buu yidhi maa yasurunii cumar wuxuu yihi ifarax gelin mayso ana lii inay kelmadaas ii sugnaato bihaa ay bibedelihaa iyada bedelkeeda addunyaa adduunye inay iigu sugnaato yacnii kelmaddan baa lagaa ceshanayaa adduunyaa lagu siinayaa ma rabi lahayn buu yidhi intaa nebigu yiri iisoo duceyda nebigu yiri waa ilo weyn tahay buu yii adduunye haddii halagugu bedelo la idhoo ma siisteen buu yihi wa fii riwaayatin qaala waxau yihi ashriknaa na wadaajiya ukhaya walaalkaygi yaraayo fii ducaaika ducadaada wax nagaga dar na wadaaji rawaahu abu daawuuda watirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiixun buu yihi tirmidi xadiidkuse sanadkiisa caasim ibnu cabdillaahi alcumari caasim ibnu cubaydillaahi alcumari ayaa ku jiro xaafid ibnu xajar taqriibku waxa uu ku yihi daciifun ninkaa waa daciif marka xadiidku dacfi baa ku jiro waa daciif marka nacam ayb laakiin in qof muslima duco laga dalbadaa iyada waxaa weeyaan de axaadiis fara badan baa tilmaantay nacam hebel ii duceey noo duceey hebelow oo bal yacni markii cumar xilligiisii markii abaarta ay dhacday waa kii uu yihi allahuma inaa natawasalu ilayka binabiyika ilaahu nebigaagan kugu tawasuli jirnay oo noo duceey aan dhihi jirnay markau noolaa wa inaa natawasalu ilayka bicami nabiyika haddana nebigaaga adeerkiisaan kugu soo dhawaaneynaa cabaas istaag buu yihi cabaas marka waa duceeyey ducow ka dalbada waa duceeyey marka waa kaas wacan cabdillahi bni yaziid wacan saalim bni cabdillaahi ibni cumar ana cabdllahi bni cumar cabdullaahi radia allahu canhuma kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray lirajuli qofka uu ku dhihi jiray idaa araada hadduu doono safaran safar haddii uu doono udnu minii iisoo dhawow xataa uwadicaka aan ku sagootiye kamaa kaana llahi sala allahu alayh waali wasalam yuwadicunaa siduu nabiga noo sagootin jiray qof markuu safara aadayay wuxuu dhihi jiray war noo so kaale iisoo dhawow aan ku sagootiyo sidii nebiga noo sagootin jiray oo kale fayaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga astawdicu llaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalika astawdicu llaaha ilaahay baan ku ammaanaysanayaa diinaka adiga diintaada wa amaanataka amaanadaada wa khawaatiima camalika iyo camalkaaga khaatimadiisa rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanun saxiixun nacam marka xadiidkan ibnu xibaanna waa saxiix yeele xaakim baa saxiix yeele dahabina waa ku waafaqay waxaa laga qaadanayaa marka xadiidkan ibnu cumar sidaan buu dhihi jiray qofka ayuu ku dhihi jiray haddii uu safar doonayo waa ku sagootinayaa siduu nabiga noo sagootin jiray oo kale markaasu wuxuu ku sagootin jiray uu dhihi jiray astawdicu llaha diinaka wa amaanataka wa khawaatima camalika ilaahay baan waxaan ku ammaanaysanayaa diintaada adiga yani ilaahay hadii wixii lagu ammaanaysta adama dayacmaayaan wax alla lagu ammaanaysto muxuu ku ammaaneynayaa waxa waxa adiga aada haysato oo alle lagugu ammaaneynayo diintaa ugu weyn diintuu ka bilaabi jiray marka nebiga astawdicu llaha diinaka diinkaaga kow iyadaa laga bilaabay maal iyo yani wax kale lagama bilaabin ilmo iyo kulli lagama bilaabin diintia laga bilaabay maxaa yeele diintaada hadday ku ammaan gasho waxa kale hadday kaa baaba-aan weli khayr baad joogtaa hadday diintu laakiin kaa baaba-do waxa kalena ay ku hagaagaan de maxaad noolaanaysaa adduunyada wax yar unbaa lagu noolaanana haddaad dhimato xaggeed aadeysaa marka sida ayuu dhihi jiray rawaahu tirmidi waqaala xadiidun xasanun saxiixun ayb marka islaamku mana maxaasinta islaamkay ka mid tahay qofku marku safraayo yani in lagu sagootiyo qalbigiisa lagu adkeeyo ilaahay baan yani ammaanadaada iyo diinkaaga iyo camalkaaga ilaahay baan u dhiibay yani ilaahay ha kuu xifdiyo diinkaaga iyo ammaanadaadii iyo camalkaagiiba ilaahay subxaana watacaala ha kuu xifdiyo an cabdilahi bni yaidin can cabdillahi bni yaziid alkhatmiyi aلصaxaabiyi radi allahu canhu qaal kana rasuul lah sal l ly slam marka sunadu waa sidaan qofku marku safraa insaan la dhaho astawdicu llaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalika qof walbo intaas xifdi wax yar waa xifdi axaadiista in lagu dhaqmaa fiican intaan yartaa xifdi qof hadduu safraayo sidaan ku dheh waa wax yaroo aad dhihi karta nacam marka qaala waxau yihi kaana rasuul llahi sala allahu alayh waali wasalama rasuulka waxa uu ahaa idaa araada hadduu doono an yuwadica inuu sagootiyo aljeysha ciidan qaala wuxuu dhihi jiray astawdicu llaha diinakum wa amaanatakum waakhawaatiima acmaalikum ciidan markuu sagootinay sidaa buu dhihi jiray intii haddoo kale waxaa soo aroortay qofku isaga muxuu dhahayaa la sagootinayo safarka u socdo wuxuu dhahayaa astawdicu llaha aladii laa tadiicu wadaa'icuhu adna ilaahay baan kugu amaaneeyey inuu ku xifdiyo allahaas oo ammaanadiisu aysan dhumaynin oysan dayacmaynin saasay isdhahayaan labada qof sunada marka saas weyaan wax kale marka qofka ha ku dhehin dadku intay bedelaan adkaartan sharciga rasuulka kasoo aroortay sidaan u cad ayaa ayay ka tegayaan qolaba waxbay markaas isuma isku macsalaameynayaan ayb xadiiثu صaxiixu weyaan rawaahu abu dawuuda wagayruhu biisnaadin صaxiixin wacan anasin radia allahu canhu qaal jaa rajulu nin baa yimid ila nabiy nabiga u yimid sala allahu alayh wali wasalam faqaala waxau yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo inii anigu uriidu safaran safar baan rabaa fazawidnii yani sahay isii sahay isii rasuulka ilaahay waa safri rabaaye safar baan rabaaye sahay sii sahayda yani qofku markau baxayo waxa yani u qaato sahay ahaanta u qaato weeyaan marka zaad isii buu yihi nacam ayb fiiri marka faqaala nabigu waxau yidhi zawadaka allaahu taqwaa zawadaka allaahu ilaahay ha kugu sahaysiiyo ataqwaa alla ka cabsi alla ka cabsi zaad allah kaaga dhigo wax zaad laga dhigta taasa u fiican fa ina khayra zaadi fa qaala waxa uu yihi zawadaka allaahu taqwa qaala waxau yihi zidnii i ziyaadi buu yihi rasuulka ilaahi qaala wagafara dembaka dembigaaga allaha dhaafo qaala waxau yihi zidnii i ziyaadi ii kordhi qaala wayasara laka alkhayra khayrka allah kuu fududeeyo xayumaa kunta meel kastood ahaato qofkan meel buu ka dhaqaaqaya meel kaleu aadaya waxaa dhici karta khayrka inuus ku badnaynba meeshaas kale sidii meesha uu ka tego kale inaynan ahayn baa dhici karta marka ilaahay khayrka inuu meeshaad joogtaba khayrka inuu kuu fududeeyo naam qofka haddii khayrka loo fududeeyona oo ilaahay u fududeeyo waa qofu ilaahay khayr la doonay ayb ducadaanna marka waa loogu waa loogu duceeyaa qofka nacam zawadaka allahu taqwa wagafara danbaka wayasara laka alkhayr xayu maa kunta qofku markuu safraayo tii hore ama tan in la yiraahdo saasaa sunno a ayb rawaahu tirmidiy wa xadiidun xasanun ayb marka arrimaha laga murgaayey muhimaadka u ah yani asxaabta iyo nebigii iyo waxaad arkaysaa inay yihiin iyo dadka muslimiintaba guud ahaan wax un diinka qofka ku tacalluqa ayaa laga murgaa mar walba wax kale yani waxa kale saa uma weyna waxa kale khasaaradoodana waa laga soo kabsadaa waxyaabaha kale faa-iidadoodana waxaa dhici karta inaynan daa'im kuu noqonin laakiin diinta raasumaalka iyada weyn baabulistiqaarati walmushaawarati baabulistiqaarati istiqaaradiibuu u baab yahay caddaynteeda al-istiqaaratu waxaa weeyaan khayr dalab shay ayaadan ogeyn khayr miyaa kugu jiro mase kuguma jiro ma ogid adiga ilaahay baad ka khayr dalbaysaa marka istikaaradu saas marka maxaa loo istiaareysan karaa marka hore iyo walmushaawara iyo iyo iyo talada shuurada dadku yani inay wada tashtaan ay ubaabihe labadan marka istikaarada iyo shuuradu shayga adiga aada istikaaro ka sameyn kartaa waa maxayna horta kow shayga aada adiga istikaarada ka sameynayso inuunan noqonin shay alii rasuulku ay go-aan ka gaareen inuusan noqonin shayga alii rasuul hadday go-aan ka gaaraan de khayrkiis waaba og tahayba asaga soo ma garanin masalan shaygan nebiga wuxuu yidhi waa khayr badan yahay ajar baa laga helaa haddaa adu marka inaad tirahdid ma waa istikhaareysanayo shaygan inuu fiican yahay in kale yaan ilaahay ka istikhaareysanayo waaba inuu fiican yahay waaba laguu sheegay nebigii baaba kuu sheegay maogtahay masalan baa wuxuu leeyahay inaan cumraystaan ka istikaare waa istikaareysanayo inaan cumraystaan ka istikaareysana dee cumrada khayr unbaa ku jire maxaad ka istikaareysanaynaa waa dhici kartaa inuu is yiraahdo qofka yani war sanadkan bishaan bisha dambe teed cumreysataa oo kale waa ka istiqaareysa karaa iyada yani sanadka waxa ku saabsan nawowina saasuu leeyahy alimaamu nawowi raximahullah laakiin iyada asalkeedaba inuu ka istiqaareysta ma aha xajkii salaadii haakada kulligood waa khayr shaygii masalan waa xaaraam sharcigu wuxuu kuu sheegay inay xaaraan tahay inaad marka istiqaaraan tukanaad tiraahdid waxaan ka istiqaaraysana shaygan inaan sameeyo kheyr inuu igu jira iyo in kale bkhayr maba kugu jiraba waa lagu sheegay kaasna nacm xagga iska dhig kuwaas marka waxaa laga istiqaaraysana marka waa shay iska mubaax ah waay shaygan waa banaan yahay laakiin waxaad rabtaa hadda inuu kuu fiican yahay inaad ku dhaqaaqdo iyo inaad berri ku dhaqaaqdo ma ogid adiga mathalan ganacsi baad rabtaa meesha aad ka tijaaraysanayd waxaa kugu jira xoolaha cilmi ayaa rabtaa mathalan inaad barato cilmigan dhowr meel baa laga bartaa meesha adig kuu fiican ma ogid meeshaas ma aadaa meeshaas ma aadaa waa laga istiqaareysanaya waxaas oo kale istiqaarada iyado marka taas waay mushaawarada iyado laftirkeeda shawrka ama yacni tashiga shuuradu iyada horta waxay leedahay yaa lala tashtaa sideeda yaa lala tashtaa shuurada cid walba ma ahan waxaa lala tashtaa wixii ahlu ra'yi ah oo horta ra'yi leh nabigeenana caleyhi salaatu wasalaam masaalixda muslimiinta abubakar iyo cumar iyo kale kala tasha jireen iyo dabcan dadkii kale wixii kale salaada markuu tukanayo wuxuu dhihi jiray liyalinii minkum ulul axlaami wannuhaa dadka caqliga u saaxiibka ah in dheer garadka ah fikirka fiican ha igu soo xigsadaan marka waxaa lala tashtaa oo lala showraa qof diintiina wax ka yaqaano in dheer garadna ah waxaan aad kala tashanaysana wax ka fahamsan qof waxaan aad kala tashanaysa qofka waxaa dhici karta inuu diintii yaqaano lakin waxaan aad kala tashanaysa maba yaqaanba nacam ayb nin diintii yaqaan baad masalan waxaad kala tashanaysaa yacni tijaaradan magaaladan wa maxaa ku fiican kaas maa ku fiican mase kaasaa ku fiican ta kaas yani qofkaan isaga aqoon uma laha nacam indheergarad ha ahaada laakiin ma jaribin marka qofkii wixii yani qof diin leh oo yani naasix oon ku khiyaanaynin adiga been kuu sheegayn qof yani ahlu ra-yo indheergarada waa inuu diin leeyahy waa inuu indheergarad yahay waa inuu waxa laga hadlaan wax ka fahamsan yahay intaa marka qofka haddii uu yahay qofka lala tashana kaas waay shuurada iyo marka iyo dimuqraadiyadda shuqul iskuma laha nacam madax isoo dhexgeliya waxaas nacam ayib waxaan waxayse shuqul isugu walahayn waxay tahay shuurada dadka lala tashtaa waa dad mucayan sharcigu uu soo xulay waay waa dad diintii iyo yani iyo caqligii waa dad diin iyo caqli u saaxiiba amaa dimuqraadiyadda dadku qofkay soo xushaana ummadda go-aan u gaaro nacam go-aanka ummadda yaa gaaro dadku qofkay soo doortaan oo dadku yay soo dooranayan walaakina akthar annaasi laa yaclamuuna ilaahi leeyahay dadka badankood waxba maba ogaba dadka yay soo dooranayaan marka dadkiina isku hal codaa la siiyey haddana dadkiina oo waxaa la yidhi ninka caalimka ah iyo ninka jaahilka ah isku cod waay hal warqadan sanduuqan ku rid adna warqadan sanduuqan ku rid hal warqadaa ku ride qofkaana hal warqad buu ku ridaa de ninkan caqligii yani caqligii lagama shaqaysaynin xaqiiqatan ninkaan iyo yani iyo labadan qof aada simaysa isku caqli ma aha ummad marka waxaa rabtaana inaad kala tashato oo tiraahdid war ummadan dadkii u tali lahay soo bixiya ayaa leedahay nacam markaasaad yacni ummad arrinkaas masiiriga oo ummadda yacni ay ku gowracan tahay isku si uma fahmi karaa nin jaahila ah iyo nin caalima ah. nacam nin naasixa iyo nin beenlow ahoo yacni faajir oo waxuu ka cabsanaa aan jirin oon diin lahayn isku mid kama kama noqon karaan nacam marka dhinacaasay ku kala duwan yihiin marka ogow nacam marka islaamku wuxuu ogol yahay shuurada laakiin dadkeeda waxa laga tashanaana waa maxay waa wax sharciga go-aan uunan ka gaarin nacam haddii la yidhaha wax kasta baarlamaankan ha hordhigo nacam shay ilaahay go-aan ka gaaray hala la hordhigo waxay ayagu ku go-aamiyeen aqlabiyadda la raaca hadda marka aqlabiyaddii baa ayaa waxay noqonaysaa diin marka aqlabiyaddii baa macbuud la caabuday noqonaya markaas mana banaana taasoo kale marka markabaa qofka yani haddii yani dadka ahlu shuurada ah ama mushaawarada loogu talagalay ama baarlamaanka ku jiro oo dad haddii dad ahlulxalli walcaqdi oo ahal u ah loo keeno oo ummaddu ay iska soo xulaan dantoodana ayagu ay u gaaraan madaxdan ay ayaga u doortaan ayaga laftirkooda waxay ka hadli karaan ay dooran karaan waxay tahay waa wixii sharcigu uunan markaas go-aan ka gaarin amaa wixii sharciga go-aan ka gaaray sharciga unbaa loo daynaya ayagu taasaa laga rabaa yb marka baashaanna sidaas ma ahan kale marka sidaa in loo kala ogaado qaala allahu tacaala alla waxau yihi washaawirhum fi lmri washaawirhum la tasho fi lamri arrinka kala tasho nebi maxamedo hadda yani waxyi kusoo degaayo oo cilmi yani ka buuxo oo caqli ka buuxo ayaa laleeyahy dadka la tasho dadka inuu la tashtaa faa-iidada ka imaaneysaa waxay tahay qalbigooda u wanaagsanaanayo dadki oo haddii qofkii lala tashto arrintan yacni wartalaad ku leedahay arrintan ka waran la yiraahdo qofkii niyadiisa waa fiicnaaneysaa nacan laakiin arrin un lasoo maamulay un haddii la keeno korkiisa un loo keeno un loo keeno loo keeno waa ku dhibsanaya marka dambe nacan ayb washaawirhum fi lmri waqaala tacaala alla waxau yihi waamruhum arrinkooda dadka wan wanaagsani shuuraa weeyaan waa tashad baynahum iyaga dhexdooda ay ka tashtaan ay yatashaawaruuna way shawrayaan baynahum iyaga dhexdooda fiihi arrinkaasi ka shawraan can jaabirin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxau ahaa yucallimunaa inuuna barayo alistiaarata istihaarada fi lumuuri arrimaha oo dhan in loo kheyr dalba kulliha dhammaanteed kasuurati kamaa yucallimuna suurata suuradda sida uu noo baro oo kale min alqur-aani ka mid ah suurad qur-aanka ka mida ah sida uu noo baro istikhaarada noo bari jiray yaquulu wuxuu dhihi jiray idaa hama axadukum midkiin haddii uu hamiyo bilamri arrin uu ku hamiyo falyarkac ragcatayni laba ragca ha tukado labadan ragco marka maxay noqon karaan labadan ragco culamadu waxay leeyihin waxay noqon karaan salaada subax baa haddaad tukatay maalan salaada subax baad labadii ragca salaada subaxaad tukatay istikaaraad ubaahan tahay labada ragcoo salaadas waxaa kuu noqonaysa salaatulistikhaaradii ducadi unbaad gelay kabacdi adiga waxaa kale dhici karto salaadii sunada ahayd mathalan ee duhurka ka horreysay ama duhurka ka dambeysay iyo istikaaradii waa isku jamcin kartaa duhurka kadib laba ragcad tukanaysaa markaa labada ragcad tukato kadib istikaaradii ducadan ayaad hore ka gelaysaa ad bilaabaysaa wahaa kada haddaad doontana haddaynan salaad iyo wax lamida aynan jooginna de laba ragco istikaara aad tukanaysaa marka niyat istikaara a ku tukani kadib marka falyarkac ragcatayni min gayri lfariidati oo aan farad ahayn fariidada aan aan ahayn yani salaadadan baa sideeda waxaa lagu leeyahy fariidada fariidada aan ahayn labadan ragco yani waa laba ragcoo sunna a ah baa loo jeeda macnuhu sidaas wey uma markaa dabadeed liyaqul ha dhaho allaahuma ya allahu allow inii astakiiruka bicilmika inii anigu astakiiruka waan kaa khayr dalbayaa adiga ayaan khayrka kaa dalbayaa bicilmika cilmigaagan ku khayr dalbayaa cilmiga waa tilmaan ilaahay uu leeyahay sifa min sifaatihi ilaahu cilmigaagaan ku khayr dalbayaa wa astaqdiruka ilaahu waa awood ayaan ku weydiisanayaayo biqudratikaan kugu weydiisanayaa awooddaada wa as-aluka waan ku su-aalayaa min fadlika fadligaaga alcadiimi ee weynaa xaggiisaan wax kaa weydiisanaya fa inaka adiga taqdiru waad awoodaa walaa aqdiru aniguna waxma ma awoodi wataclamu waa og tahay walaa aclamu wax ma ogi anigana wataclamu waad ogtahay walaa aclamu aniguna ma ogi wa anta adigu callaamu lguyuubi qeybka iyo waxyaabaha maqan oo dadku aynan arkaynin kii ku cilmi badan baa tahay ilah adiga waayo intaas marka waa tawasul tilmaamaha ilaahay magacyada ilahay baa lagu tawasulaya cadamada ilahay qudrada ilaahay ayaa lagu tawasulaya waa la loogu dhawaanaya allaahuma ya allaahu allow inii anigu allaahuma ya allaahu allow in kunta taclamu haddaad tahay in kunta haddii aad tahay taclamu inaad og tahay waaba og tahay ana hada alamra amarkaani khayrun inuu yahay mid khayr badan li aniga ii khayr badan muxuu kugu khayr badan yahay fii diinii diinteyda wa macaashii nolosheyda wa caaqibati amri cirib dambeedkeyga fii diini baa laga bilaabayaa arrinkan adi aada weydi maalan guur baad rabtaa tijaara rabtaa ganacsi baad rabtaa inaad bilowdo ilaahu arrintan haday ikhayr haddaad og tahay inay khayr ii khayr badan tahay oo diintayda ay u wanaagsan tahay oo nolosheyda u wanaagsan tahay oo cirib dambeedkayga u wanaagsan tahay diinti baa laga bilaabaya waxaa dhici karta yani qofku inuu iska yiraahdo ilaahu tijaarada ii fur oo ay dhici karto tijaaradu markay u furanto baabkii ou ka geli lahayba yani diin eh, diin eh, u ka simbiriray xalaha inuu meesha ka bilawdo ayaa dhici karta ma ogid adiga taas marka waxaa kuu khayr badan in lagu dhaafiyo marka ila adigi diintaada raasumaal ku ah marka si wanaagsan usluub wanaagsan baa ilaahay u baryaysaa marka ilaahw haddii aada ogtahay tahay arrin arrinkaani oon damacsanahay masalan waaba guur haween baa rabtaa inaad guursato waxaa dhici karta marka haweentaani inay iska qurux badanto adiga rabto inay maal badantood adiga jeceshaha dhici karto laakiin diintaada inay uxumaato oy u baas baxdo yani allahuma in kunta taclamu ana hada alamra khayrun lii fii diini marka diinta hadday u baas baxaysa haba ii keenin baa weyaan nacam aw qaala ama waxa uu yihi caajili amrii arrinkayga kiisa degdegayo waa adduunyada wa aajilihi iyo midkiisa dambe aakhiradeyda faqdurhu lii ilaahu io qadar hadday intaaba khayr u tahay wayasirhu lii ilaahu io fududay uma markaa dabadeed baarik lii fiihi i barakey marka allahuma in kunta taclamu ana hada alamra marka uu maraayo magacaabaya amarka arrinka markaasuu sheegaya nacam allahuma in kunta taclamu ana hada alamra marka arrinkiibuu sheegaya nacam hadday tijaaro tahay hadday guurtahay hadday safar tahay wamaa ilaa dalik <coughs> markaas kabacdi ay marka amarku marka markayuu magacaabayaa kadib ayuu marka wuxuu le khayrun lii fi diini wamacaashi wacaaqibati amri ayuu dhahaya ama wuxuu dhahaya caajili amri waaajilihi faqdirhu lii i qadar wayasirhu lii ii fududay uma baarik lii fiihi ii barakee wain kunta taclamu haddaad ogtahay ilaahu ana hada lamra amarkaani arrinkaani sharun lii inuu ii yahay mid ii shar badan fii diinii diinteyda dhexdeeda igugu shar badan wa macaashii nolosheeda igugu shar badan wacaaqibati amri amarkeyga cirib dambeedkeyga dambeedkiisa igugu shar badan haddana wain kunta taclamu ana hada alamra marka uu maraayo ayuu magacaabaya haddana haddaad sidaa og tahay fasrifhu ilaahu leexi canii aggay xaggayga ka leexi wasrifnii ana ileexi canhu xaggiisa iga leexi yani ilaahuna kala leexi waay haddii amarkaani shar uu ii yahay iga leex isaga anna ileexiyo xaggiisa iga leexi waqdur ilaahu qadar lii aniga alkhayra khayrka xaysu kaana meel walba u ahaado uma markaa dabadeed ardinii bihi igu raalli garee naam wayusami waa magacaabaya xaajatahu dantiisuu magacaabaya lababa waa yeeli karaa riwaayadka xadiidka waa kusoo kala arooreen inuu ducada soo akriyo markau dhameeyo kadib magacaabo oo xaajadiisa u sheegta marka waa heli karaa allahuma in kunta taclamu ana hada lmra marka uu maraayana waa sheegi karaa xaajadiisa labadaba axaadiidta kusoo aroortay baabu istixbaabi dihaabi ila alciidi ayb baabu istixbaabi dihaabi bixitaan sunanimadiisa ayuu baab yahay la sunneeyo ila alciidi ciidda loo baxo wa ciyaadati lmariidi midka jiran la booqdo waalxaji xajka la aado waalgaswi duulaanka la aado jihaadkii waljanaazati janaazada la baxo wa naxwihaa iyo wixii la mida min dariiqin jid in laga baxo warujuuci soo noqosho min dariiqin aakhara lagu soo noqdo jid kale maxaa dhacay litakhiiri mawaadici alcibaadati cibaadada boosaskeeda si loo badiyo ku markaati furaayan aakhiro si aa u badsata marka ciidda markaad jidkan marto ood masaajidka ka aado hadhow marka soo weydaaro mid kale kusoo laaba haddana aswada ama duulaanka haddaad wadadan ku baxday wado kale hadhow kusoo noq kusoo noqdo wahaakada janaazadii sidoo kale waxyaabahaas oo dhan can jaabirin radia allahu canhu qaal kaana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa kaana yawmu ciidin maalin ciida hadday tahay khaalafa dariiqa wadada waa isweydaarin jiray jidka waa isweydaarin jiray kow ku baxo maahna mid kale kusoo noqon jiray rawaahu lbukhaariyu qowluhu khaalafa dariiqa yacni dahaba fii dariiqin jid ayuu ku tagaayey warajaca fi ariiqin aakhara jid kalena waa kusoo laabanayey ayb wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka kaana wuxuu ahaa yakruju inuu baxayo min dariiqi shajarati dariiqaas ayuu ka baxaya dariiqi shajara wayadkhulu waa gelaaye min dariiqi lmucarasi ayuu ka gelaaye dariiqu lmucaras ayuu ka gelaaye waa masjidu dilxuleyfa meesha uu ku yaalo ka gelaayo marka mucarasna waxaa loogu magacaaba nabigaa dego salaad subax ku tukaday waayahay madiino yacni marka uu ka baxaayo dariiqu shajara ayuu ka bixi jiray markuu soo gelaayona dariiqu dilxuleyfa u kasoo geli jiray waidaa dakala makata maka haddii uu gelayana min dakala waa ka gelaaya min athaniyati lculyaa thaniyat lculyaa ayuu kasoo gelaaya thaniyat lculyaa ayuu kasoo gelaya markaas waykruju waa ka baxaaya min athaniyati suflaa thaniyatu sufla ayuu ka ayuu ka ayuu kasoo baxaayey nacam kuday ayaa la yiraha meeshaan hadda kuday la yiraahdo ay ama jarwal ayuu ka ayuu ka baxay ayuu ka baxaaya nacam ayb thaniyat lculyaadana waa xajuunka dariiq lxajuun dariiqa la yiraahdo weyaan nacam oo qubuuraha maqbarat lmucallaah iyo ay ay kasoo dhacday ku taalo qubuurtii yani makay hore ku taala nacam dariiqaas marka xajuunka waa kasoo geli jiray dariiqa hoosoo kudayna waa ka bixi jiray nabiga sala allahu aleyh ali wasalam isweydaarin jiray marka baabu istida baabu istixbaabi taqdiimi lyamiini midigta horumarinteeda sunanimadeeda ayuu u baab yahay fii kulli maa shay dhammaantiis lagu hormariyo huwa isagu min baabi takriimi maamuus baabkiis ah halkan wuxuu ka sheegaya sheekha midigta bidixda see loo kala isticmaalaa waxaa loo kala isticmaalayaa wax kasta oo maamuus iyo yani wanaag iyo karaameyn u saaxiiba midigta iskale masaajidkii baa lasoo gelayaa mathalan midigtii baa laga lugta lugta midigaa laga bilaabaya mathalan yani waxaa weeyaan waxbaa qof siinaysaa waa ka qaadanaya midigtii baa ku siinaya midigtaa ku qaadanaya maxaa yale wax siinta iyo qaadashada waa min baabi takriim waa kuwaas o dhan wixii aan min baabi takriim aan ahaynna bidix baa iska leh wasaq iyo waxaas ah oo maxaa kamid a mathalan waxaa ka mid ah istijadoo kale bidix baa lagu istijoonayaa naam waxaa kamid a mathalan qofku marku diibsanayo kale bidixda inuu u isticmaalaa fiican wax kastoo min baabi lisaala wasaq layska zuulinayo bidixda inuu isticmaalo wax kastoo wanaagsanna cunto iyo hadday noqon lahaydna midigta inuu isticmaalo taasuu marka sheegaya sheekh marka qaacido guud ayuu ku siiyey isaga marka shay kasta inuu nas kusoo arooro marka ma ahan shayga aada samaynaysa u fiirsa adiga min baabi takriim miya mase waa min baabi lihaana wax min baabi takriim iyo maamuus hadu haddii shaygaas uu yahay midigta ku qabo haddii aunan yani min baabi lihaana haddii uu yahayna bidixda ku isticmaalo shay kasta inuu nas kusoo arooro qasab ma aha adiga marka mithaal buu bixiyo kalwuduui weyse qaadka oo kale midigtaa lagu bilaabaa walgusli qubayska oo kale watayamumi tayamumka walubsi thawbi dharka gashashadiisa dharka markaad gashanayso gacanta midig ka bilaabo markaa iska siibaysid bidixdaa ku bilaabe maxaa yeele dhargashadka waa min baabi takriim qofka isqurxinaa ma ogtahay iska siibiddana min baabi takriim ma ahan maa oo qofka waxaa weeyaan asagoo dharkii iska siibay banaan ma usoo ba ma usoo baxayo waa ceebsanaya soo ma garan marka taas inuu m bidixda kasoo bilaabo marka kab ayaad gashanaysa see u gashanaysaan midigtaa ku bilaabaysaa bidixaa ku xijinaya markaad siibaysadna bidixda ka siib nacam midigta markaa u dambayso walubsi thawbi dhar maradii labisashadeedii wanacli kabta gashashadeeda walkufi kuf gashashadiisa wasaraawiili saraawiisha gashashadooda wadukuuli lmasjidi masjidka gelidiisa wasiwaaki cadaygii cadayga asaga midig maa lagu qabsanaa mase bidix waa laysku khilaafa asaga dhinac marka laga fiiriya cadayga min baabi lizaala waay wasaqaa layska zuulinaa maogtahay haddii wasaq laiska zuulina bidixaa iskaleh ay leeyihiin marka dhinacaas hadii laga fiiriyo culamada qaarkood qaarna waxay leeyiin maya cadaygu min baabi isaalat lwasq keliya ma ahane isaga waa wax ilaahay raalli qofka uu kaga noqdo mardaatun lirabbi madharatun lilfami iyo dhinacyadaas fadaail baa kusoo aroortay iyay leeyihiin <clears throat> dhinacaas marka laga fiiriyo cadayga marka midigta in lagu qabsado mara sheekhu isaga marka dhinacaasu ka fiiriye marka cadaygu min baabi takriim uu geliyey marka bidixda midigtaa lagu cadayana marka qaar culimada kala saarayna waa jiraan oo dhahayaan qofka markuu subaxii hurdada kasoo kacayo o kale eeuu wasaqda iska zuulinayo o kale bidixda inuu ku qabsadaa fiican marka kalena yacni ay iska tahay yani sunno sunno ahaan oo u cadaysanayana salaad markuu isu taagayo markuu weyseysanayay iyo kalena midigta markaasa u isticmaalay saas qaar u kala qaadayna waa jiraan waltixaali indhakuulashadii midigta in laga bilaabay iyadan indhakuulashadii waa ziina ilaa ina indhakuulashada inagu waxaa laga yaabaa dumarkaa indhakuusha keliya laakiin ragguna waa indhakuushaan indhakuulashadu raggana waa loo suneeyaa iyaga laftirkooda ayb waxaa laga yaabaa qofka indhakuushe raggaa soomaalida inay wa kale wax kale inay ufahmaan baa dhici karta laakiin sidaa ma aha wa taqliimi ladfaari ciddidii ciddiyihii iska guridooda ciddiyaha marka la yska jaraayo midigtaa lagu bilaabaa iyagana min baab yani waxaa weeyaan min baabi takriim fidraday kamid tahay inaha min alfitra ayay kamid tahay waqasi shaaribi shaaribka gaaga hay wa taqliimi waqasi shaaribi shaaribka gaagaabintiisa ayb wa natfi libti iyo yani timaha kilkilaha qofku markuu iska goynayo inuu midka midig ku bilaabo waxalqi rasi madaxa yani xiirashadiisa kolka madaxa la xiiraa in midigta lagu bilaabo ayb wasalaami salaamtii oo kale wa kasalaami min asalaati salaada laga salaamo noqsada assalaamu calaykum waraxmatullah midigtaa lagu bilaaba walakli cunistii midigta in wax lagu cuno washurbi cabidii midigta in wax lagu cabo cunidii cabid midigtaa iskale nacam marka qofku inuu yiraahdo cunistii iyo cabidii cunidiina dadku badanaa cabidda bidixday u isticmaalaan marka bidixda looma cunid iyo cabidba in midigta loo isticmaalo ayb falsafe oo marka waxaa iska jirta waay kuleeyihin kan waa wasaqooba ayay kuleeyihin koobka oo koobka haddaa adig ku cabto korigaas waa la dhaqi lahaayen korigaasoo lama dhaqi lahayn maxaa wasaqoobidiis maxay dhiboo leedahay weyn hadda naam wasaqoobidiis haddii midigta aad lagu qabsado isagoo yani dufan leh maxay dhiboo leedahay haddii layska dhaqo wax dhiba maedaale sunada nebigo la waafaqa ka fiican waxyaabahan qofku marka inuusan yaraysanina la raba markuu samaynayo inuu ajarka helayo inuu niyadu ku hayaa la rabaa waa aadan loo yaraysanaya waxyaabahan dadku waa yaraysanaya wax waaweynay ka fekerayaan marka oo tii yarayd haddaad sameyn weysa mid weyn marka tabar ma adaa sameyn karaba walmusaafaxati salaantii qof muslimaad salaamaysaa midigta inaad ku salaantid nacan weyaan waistilaami alxajari laswadi dhagaxa madow taabashadiisa xajarulaswadka marka la taabanaya gacanta midig waalkhuruuji bixitaan min alkhalaa'i musqusha marka laga baxaayo marka musqusha laga baxaayo midigtaa kusoo hormarinay ufraanaka adoo dhahay walakdi qaadashadii iyo walcadaai siismadii qof aad wax siinaysaa waa ka qaadanaysaa midigta inaad kusiiso uga qaadato yaa la rabaa ilmahana markaa sidaas weliba la baro maxaa ka macnaa in la yihahdo ma aha wagayri dalika iyo kaa waxaan ahayna mima huwa fii macnaahu oo kuwan la macno ah oo min baabi takriim iska ah wayustaxabu waxaa la suneeyaa taqdiimu lyasaari bidixda horumarinteeda fii diddi dalika intaan cagsigooda waxaa la suneeyaa bidixdaa lagu bilaabaa kalimtiqaadi oo kale xaakada qofka markau xaakoonaya walbusaaqi candhuuf tufidda oo kale can ilyasaari bidixda u tufaya qibladana uma tufaayo midigna uma tufaayo dhinaca bidixna dabcan dadkana waa ka ilaalinaysaa midda kale bidixda hadduu qof midigtiisu ay tahay oo kale iyana waa ka ilaalinayayani iyada laftirkeeda markaasoo kale hoos inaad ku tufto hoos ayb waana inaan lagu dhibtoonin haddii lagu dhibtoonayo yani waxaa weya maba aha inaad dadka ku dhibtaba nacam oo markaasoo kale waxaa wanaagsan marka inaad intaad maradaada marka intaad ama mara fasilati wax lama inta qaadatood ku tufto ood adi isku laalaabata marka nacam intaa dad ku dhibi lahayd marka dad ku dhibi lahayd wa dukuuli lkhalaa-i musqusha gelitaankeeda marka musqusha la gelayana bidixdaa lagu hormarinayaa waa maxalu shaydaan maxaa yeelay yani axaadiisusay tilmaamaysa marka waa shaydaankana waa layska naaraya bismi llahi allahuma ini acuudu bika min alkhubusi walkhaba'id wlkhuruuji min almasjidi masjidka ka bixitaankiisa masaajidkii baad ka baxaysaa bidixdaa ku bixinaysaa wa khalci lkufi qufka siibidiisa wanacli kabta siibitaankeeda waasaraawiili saraawiisha siibidooda wathawbi maradii walistinjaai istajadii wa ficli lmustaqdaraati iyo waxyaabaha la qurunsado marka qofka uu sameynayo iska zuulinayo ama uu la baashirayo inuu bidixda kula baashiro waashbaahi dalika iyo kuwaa wixii lamid a qaala allahu tacaala alla waxau yihi fa man ruuxii uutiya la siiyey kitaabahu kitaabkiisa biyamiinihi midigtiisa laga siiyey fayaquulu waxau dhahayaa haa umu qra-uu haa umu kitaabiya haa umu ay khuduu qaata iqra-uu yani akriya kitaabiya kitaabkayga akriya ayb rayn rayn ee faraxu u dhaha marka kitaabkii dadka wan wanaagsan kitaabkooda midiga a laga siiyaa marka midigtu waa fiicantaha marka waa maam allah maamuusayba wa tacaala fa asxaabu lmaymanati midigta asxaabteeda dadka kutubtooda midigta ka qaadanayaan ma asxaabu lmaymana ayb asxaabu lmaymana waxaa loo shanigooda la weyneynaya saasaa loogu celinaya loogu celcelinaya marka wa asxaabu lmashamati ma asxaabu lmashama kuwana waxaa loogu celiyay litaxqiir waayo marka isimka mawsuule maada waa loo sheeg yani maada waxa loo sheegayo waa litaxqiir marna litacdiim marna litaxqiir baa loo sheegaya cilmu lmacaani balaaqadana waa loo looga hadlaa kaas wacan caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu aha yucjibuhu inuu cajab gelinayo jecel oo yani atayamunu midigeysiga ayaa nebiga cajaa-ib gelin jiray oo yacni wuxuu jeclaa inuu midigta ku bilaabo fii shanihi arrimihiisa kullihi dhammaantiisa shani arrimihiisa oo dhan inuu midigta ku bilaabo fii duhuurihi dahaaradiisa wa tarajulihi shallaysigiisa wa tanaculihi kabgashigiisa muttafaqun calayhi dahaaradiisa midigu ku bilaabi jiray markuu shanlaysanayo midig markuu kab gashanayo midig arrimihiis o dhan wa canhaa qaalat kaanat yadu rasuulillaahi sala allahu alayh waali wasalam waxay tiri rasuulka gacantiisu waxay ahayd alyumnaa ee midig liuhuurihi bay ahayd dahaaradiisa wa dacaamihi cuntadiisay ahayd wa kaanat ilyusraa bidxuduna waxay ahayd liqalaa'ihi xaajo gudashadiisa wamaa kaana iyo wamaa wixii kaana ahaaday huwa isagoo min wamaa wixii kaana ahaaday oo min min adan wasaq xaggeed ka ahaaday xadiidu saxiixu wey rawaahu abu daawuud wagayruhu biisnaadin saxiixin wacan umi cadiyata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama qaala lahunna wuxuu ku yihi haweenkii fii qasli ibnatihi gabadhiisa dhaqitaankeeda markay dhaqayeenba wuxuu ku yihi zaynabo ahayd radia allahu canha ibdana bilaaba bimayaaminiha midigyadeeda ku bilaaba marka meydka la gabadha yani rasuulka zaynaba binti rasuulilah markii la dhaqaayey ayado haweenkii dhaqayo wuxuu ku yidhi midigta dhanka midig ku bilaaba ibda-na bilaaba bimayaaminihaa midigyadeeda ku bilaaba wa mawaadici lwuduu'i iyo meelaha weyse qaadka oo minhaa iyada kamida muttafaqun caleyhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul اllahi sala allahu alayh ali wasalama qaal ida ntacala axadukum midkiin hadduu kab gashanayo faliyabda bilyumnaa midigta ha ku bilaabo waidaa nasaca hadduu siibayana faliyabda bishimaali bidixda ha ku bilaabo litakuni lyumnaa midigtu ha noqoto awalahumaa tan ugu horeyso labada lugood midooda koowaad oo tuncalu loo labisaayo kabta loo kabgelinayo wa aakhirahumaa midooda ugu dambeysoo tunzacu kabta laga siibayo ha noqoto midigta marka diintu kabta saa ugasha lahaydna waa kuu sheegtay umuuro ka waaweyn inay sheegi weysa marka macquul ma aha kabtii saad ugashan lahayd inay kuu sheegtay sida laysu maamulana aynan kuu sheegino meel kale laga fiiriyo wax saxa ma aha caqlina ma makiina sharciguna sidaas ma aha mutafaqu calayhi wacan xafsata radi allahu canha ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wali wasalama kaana yajcalu kaana wuxuu ahaa yajcalu inuu yeelayo yamiinahu midigtiisa liطacaamihi cuntadiisa washaraabihi iyo cabitaankiisa wa hiyaabihi iyo dharkiisa wayajcalu yasaarahu bidixdiisana wuxuu yeelayay lima siwaa dalika wixii kasoo hara intaa rawahu abu daawuud watirmidiy wagayruhu ayb sanadkiisuna waa xasan waa xasan wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa labistum haddaad labisanaysaan waidaa tawada haddaad weyse qaadanaysaan fabda-uu ku bilaaba biayaaminikum midigyadiina xadiidun saxiixun rawaahu abu daawuuda watirmidiyu biisnaadin saxiixin ibn xibaan waa saxiixyal xadiidkan wacan anasin radia allahu canhu ana rasuul اllahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka ataa minan mina ayuu yimid faata ljamrata jamradiibuu yimid jamradiibuu yimid ayb jamrada waa meesha yani buurta la tuuro faramaahaa waa tuuray uma ataa manzilahu gurigiisiibuu yimid biminan wanaxara waa gowracay uma qaala lilxallaaqi jamratlcaqaba midda weyn bau tuuray maalinta tobnaadka markaasuu gowracay uma qaala lilxallaaqi kii timaa u xiirayay wuxuu ku yidhi khud qaado midida qaado yani wa ashaara ilaa jaanibihi laymani wa ashaara wuxuuna u ishaaray ilaa jaanibihi alaymani dhankiisa midig halkan ka bilaab uu yihi xirmada uma alaysari markaa kadibna bidixda u ishaaray uma jacala yucdiihi nnaas uma jacala wuxuu gudagalay yucdiihi inuu siinayo annaasa dadka marka muxuu dadka siinayaa timihiisii naam nabiga timihiisii markii laga xiiray timihiisii ayuu dadkii marka uqaybi yiri marka naam marka timaha nebiga waa barakeysanayeen dabcan asxaabta rasuulka horena waa u sheegnay marar badan nebigu wuxuu khaas la ahaa isaga in la barakaysto candhuuftiisi iyo dhididkiisi iyo yacni timihiisi iyo in la barakaysto laakiin bacda nebi dadka abubakaraa xajisiiyey siiyey timihiisoo la barakeysanaayo ma hayno cumaraa xajisiiyey siiyey candhuuftiisa iyo timihiis oo la barakeysanaayo ma hayno asxaabta marka say ufahmeynaa annagana ufahmeynaa marka maadaama ayagu ay ka tageen oo nebiga cidaan ahayn candhuuftiyoodii aynan ismarmarinin ilaa abuubakara ugu fadli badnaa abuubakar candhuuftiisi ma aynan ismarmarinin kownuhum ay ka tageen aan anaguna uga tegaynaa marka la ismarmari karaa dhib male ninka yihahda marka isagaa laga rabaa waxuu isku marmariyey marka ilaa qofkan aada ismarmarinaysaa nebiga ilaa ma aha dad marka waxaa jira dadka iska adoonsaday hadda iyaga nacam oo waxaa weeyaan dadkii waaba dadkiibaa u adoom u addoomanba nacam beeraha loo falaa waxaa loo sameeya yani waxa uu ku dhaqdhaqdaa la cabaa biyaha uu ku qubaysta ama yani ku weysaystaa la cabaa dadkii baa u sakiran ba nacam ayb nin baa taagan feri waa kor taagan yaha nacam asagibuu maanta dhan babinaa nacam asagii war uma haayo nacam kabihiisu xagga dhigaya mid baa kabaha ku qoran oo dafaaya nacam waxaas oo tabaruga yani heerkaas gaarsiisano qof kabihiisa laga barakeysanayoo yacni candhuuftiisii laga barakeysanaya iyo wax fiican ma maaha nebigii unbaa taas iska lahaa weliba waxyaabahan qaarkood nebiga xataa ma lahayn bas yani waxyaabahan qaarkood nebigaa diiday baan ujeedaa sala allahu alayh waali wasalam waxaa kamid a markuu nebiga salaada tukanayey fiiri marka nebiga ayaa lug ka murgacday xadiidka bukhaari ku sugnaa salaadii buu fadhi ku tukaday asxaabtii baa marka istaag bay ku tukadeen asxaabu rasuulillaahi istaag ayay ku ayay gadaashiisa uga daba tukadeen markaasu wuxuu yidhi maxaa waa u ishaara fariista fariistuu yidhi markaasu wuxuu yidhi nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxaad ku dhawaateen goor la tafcaluuna ficla faris wa ruum faris iyo ruum ficilkooda ayaad ku dhawaateen inaad samaysaan oo maxay sameeyaan baa layihi reer faris faris reer furs waxay sameeyaan buu yidhi muluugtoodii iyo boqoradoodii iyo fadhiyo ayagoo taagan yihiin ma fariisanayo ninkii boqorkaa la dhinac taagan yahay maslaxaad loo taagan yahay male keliya isaga unbaa lagu ixtiraama waa laiska taagan yahay maanta dhan taas marka wuxuu leeyahay marka eh, ficla faris wa waruum yaad yeesheen buu yihi nacam mar dhaweyd saasaad ku sigateen ha yeelina buu yihi nacam waa ka celiya rasulka sal l slam marka nebiga waa diidi jira asagoo fadhiya dadku inay iska tataagan yihiin waa reebi jira waana diidi jira maxaad umalaynaya marka yacni qof hadda joogo marka isagii yani iska fadhiyo iska sheekeysanayo nin qofna uu taagan yahay lix saacadood iyo toddoba saacadood usa isdhaqdhaqaajinaynin xataa hadduu isdhaqdhaqaajiyana oo isu arko inay inkaari ku dhacayso kale nacam kuwaas marka itakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaahi waa dad rabbiyaal laga dhiganayo ayb mutafaqun caleyhi wafii riwaayatin lamaa rama ljamrata markuu tuuray wanaxara nusukahu nusugiisa uu gowracay yani neefkiisa uu gowracay xoolihiisa hadiga uu qalay xalaqa uu xiirtay naawala alxallaaqa xallaaqiiba wuxuu u dhiibay ninkii xiiray shiqahu layman dhankiisii midig faxalaqahu waa xiiray uma dacaa abaa talxata alansaariy buu u yeeray radia allahu canhu fa acdaahu iyaahu waa siiyey uma naawalahu shiqa alaysar dhanka midig bidix ayuu u dhiibay faqaala waxau hi ixliq xir faxalaqahu waa xiira fa acdaahu waa siiye abaa dalxata wuu siiyey faqaala iqsimhu uqaybi bayna naasi dadka u qaybi tintaan wbiاllahi الtowfiiq wslى اllah wslm lى nabiyina mxamed wclى alihi wصaxbihi wslm